إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وسفيه وخليله أدى الأمانة ونسح الأمة وكشف الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيق عنها إلا هالك أما بعده ikhwati اlkiraam awala waqabla kuli shay waxaan ka cudur daaranaynaa iclaankii muxaadarada macnaha aan hore u iclaaninay oo ahaa alwalaa walbaraa fi lislaam xoogaa waxaa dhacay macnaha weeye qadadka oo yaraha isku dardarmay marka insha allahu tacaala muxaadaradaas maan si ilduufa unbaa loo iclaaniyey marka waxaan leenahay ka raali ahaada muxaadarada maanta halkaan aan sugaynaa ee aan doonayna insha allahu tacaala galabta inaan maarata yani waqti wacdarale aan ku dhammaysano hiya waxaa la yidhaahdaa ciwaankeeda macaalimun fii siyaasati اlumma astaamo ama astaamaha siyaasadda ummadda islaamka ah taasoon filahayo inay tahay macnaha mawduuca siyaasaddu mid maaragta aad iyo aad maaragta muhiim u ah isla markaana maaragta aan rajaynayno inaan galabta ka bagan doono waxyaalo kala gadisan ee aan horay weli aanan maaragta aan loo taaban inaan maaragta insha allahu tacaala loo taabto lana xalliyo bal arrimaha noocaas insha allahu tacaala waxaana noo diyaara insha allahu tacaala aanan filayna in maarata yani hadahoroy maarata uga barateen muxaadarooyin qayima mustafa xaaji ismaaciil oo macnaha weeyaan reer norway ah maarata daaciga norway lagu yaqaanana ah badanaana dhowr goor maarata yani insha allahu tacaala tacriifkiskiisa maarata ka cudurdaartay haddana waxaan leenahay insha allahu tacala sheekh mustafa falyatafadal mashkuura insha allah bismi illaahi araxmaan araxiim الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وبعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته إخوتي في العقيدة waxaan doorbiday maanta inaynu edayo kan idhaahno mawduuca walaalkay tilmaamay iyadoo laga yaabo markii hore wixii maskaxdayda ka guuxayay inay waxyaabo badan oo kale ahaayeen laakiin nadwadii shalayta halkan ka dhacday inbaa waxay i dareensiisay mala inaan wax ka idhaahdo mawduuc noocaa ku saabsisan annadwa siyaasiya a mise culamada halkan ku gelaysay waxaynu u baahanay inaynu tilmaamno macaalim iska guud oo laga yaabo inta badan inaad garanaysaan laakiin aan jeclahay inaan dib idin xasuusiyo waayo siyaasat اlumma asiyaasa inkastoo eraygu aad moodo wakhtiyadan dambe ama cusurtan dambe eray la naacay inuu eegiyey oo kaanama siyaasa iyo siyaasiya waxaa markaad maqasho kaanamaa nifaaq iyo munaafaqnimo iyo wax la hadlee laga hadlayo kale u eg tahay laakiin waxaynu naqanaa siyaasat alumma inay tahay ricaaya shu-uuni innaas ilaalin la ilaaliyo ummadda shu-uunteeda saasa yasuusu yacnii min hada alqabiil inay ka timi dadka ilaaliya ummadda tanina inay dad gaara iska ahaayeen oo xataa uu nebigu calayhi salaatu wasalaam ku tilmaamayo reer banu israa'iil kaanat banuu israa'iil tasuusuhum اlanbiyaa kulamaa halaka nebiy khalafa nebiyu min bacdi walaa nebiya bacdi wuxuu nebigu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam banuu israa'iil waxaa siyaasadooda wadi jiray ama hoggaankooda han jiray ama hagi jiray ummadda siyaasaddu waa hagitaan dad la hago salaa wanaagga lagu hago iyo xagga khayrka qabta waxaa hagi jiray buu nebigu leeyay calayhi salaatu wasalaam reer banu israa'iil ambiyo amase nebiyo nebiyadaasi khayrkay dadka u hogaamin jireen kullamaa halaka nebiyun khalafa nebiy marka nebi uu geeriyoodaba nebi kale ilaahay soo diri jiray subxaana wa tacaala walaa nebiya bacdi buu nebigu ku tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam waxaan leenahay siyaasat lumma waa qadiyadaasi ricaayada ku saabsan racaaya shu'uuni اnnaas aw shu'uuni اlumma markaynu ummad hogaaminteed ka warramayno iyo riixitaan loo riixo xagga khayrka qabta iyo wanaag lagu hago waxaa habboon marka hore in waxoogaa aynu ka nidhaahno malaa kooban caqabaadka ummadda haysta ee u baahan in laga hago markaasi ama loo toosiyo cumuuman qofka muslimkii wuxuu rumaysan yahay kitaabka qur'aanka ah iyo sunnada nebigu calayhi salaatu wasalaam inay yihiin waxyigii alla soo dejiyey ee loogu talagalay in lagu hago oo lagu hanuuniyo bini aadamka dhammaantii innaga haddaba dhibtayna haysataa ma mushkilad ama ma dhibaato dadba qiyaada dhibaatadeed qudha miya ma dhibaato shacabba ma dhibaato caalamiya aan gacanteenna ku jirinba waxaanaynu u baahanay inuu hagnaa muxuu yahay waxaad moodaa ummaddeennu inay isku dayday inay qof beddesho dabeetana way beddeshay waxbaa iska din waayey oo ay ku noqonno waynu bedelle lixdanaadkii qaar baa la saaray dabeetana waa la dhigay waa laga qusto waa la bedelay kuwo kalaa la saaray waa la bedelay kuwo kalaa fuulay waa la bedelay ilaa hadda waa la bedelayaa kullamaa bedelka la bedelabana waxaabaad moodaa ilal aswa uunba inay usii socoto xagga hoose inay usii socoto mushkiladdayna haysataa markaa ma mushkila qiyaadiya faqadba ma mushkilad jamaacaba waa dhibaatadeedna waa noocma caqabaadkayna hortaaga waa noocma waxaan leenahay caqabaadkeena hortaagani waa dhowr caqabo waxaan odhan karaa caqaba caalamiya wayna hortaagantah oo shalaytaa in badan lagu celcelinayay dunida inay ku nool yihiin shayaaiin maakiri oo aan khayrka jeclayn dad badan oo danaystayaala caalamkiiyo maanta noqday kubad yar oo meel kastaba dhowr saacadood lagu gaadhayo akhbaartiisu ay isku gaadho wakhti daqiiqada ka yar bath mubaashar ama t v iyo wax caalamka ay ka dhawaaqayaan oo dunida halka u dambaysa waxa ka dhaca secondkiiba uu halka kala gaadhayo adigoo gurigaaga iyo dadkaagaad ka timi min waraa'i sitaar laga ta'hiirinayo oo waxaa laga yaabaa ummad dhan oo soomaaliyeed inay b b c hagto waxaa laga yaabaa ummad dhan ummadda daaya waxaa laga yaabaa magaalo aadoo jooga magaalada gudaheeda waxa ka dhacaya inay iyagu ku hagaan oo kaaga warramo aad tiraa b b c baa maanta dhegeysto waxa la yidhi sekadaasii jeeda qolaa isku dishay waa meeshaa joogtay hadda ayaa lagaa hagaya oo lagu tusinaya caqaba caalamiya baa jirta aada u weyn oo ay ugu talagaleen dadka markaasi saydaradaasi ay gacantooda ku jirtaa inay caalamkan sii dumiyaan aan iyaga ahayn caalamka aan iyaga ahayn madxana buu ku jiraa ama taayir wareegayuu saarayoo aan loo naxaynin kaasi waa caqabo jirta caqabaadka caalamiga ina haysta waxaa ka mid ah waxaynu dhaxallay waa isticmaar maanta bilaabmiya waxa kan maahe waa isticmaar aynu quruun ku soo jirnay waxaynu dhaxalnay dacfi tiro badan oo dadkii muslimiinta ah markii hore haystay waxaynu dhaxalnay cahdi listicmaar iyo dacfigu ka tegey waxaynu dhaxalnay haqaafaadkii reer galbeed iyo aragtidoodii iyo waxoodii oo weli sidii inoogu dhex jira waa caqaba meesha taagan waxa kaloo ina haysta dhib labaad oo ina hor taagan dhibta labaad aynu hortaagani waa dhib shacbiya waa dhib ummadda ka timi xaggeeda ummadda aynu rabno inaynu hagno ummadda aynu rabno inaynu hanuunino waa dhib iyada ka timi dhibtaasi ka timi kow waxaa ka mid ah aljahaala bikulli anwaaciha waa ummad aan xadaaro lahayn ee jahli u daboolay jahligaasi wuxuu ka haystaa dhinacyada oo dhan waa jahli aada u ballaadhan waa jahliga gaadhsiisan inaynu gaajo u baktinno iyadoo kalluunkeenna baddu ay soo tufto yacni qof gaajo u baktinaya oo badda dhinac taagan oo haddana baddu kalluun ay soo tuurayso dabadda usoo tuurayso gaadhi kari waayey inuu kanuun cuno ama si uu u cuno garan kari laha xabad kalluuna si uu u qabsado samaysan kari laha waa jahli nolosha jawaanibteedao dhan inaga haysta nolosha la nool yahay jawaanibtay leeday oo dhan waa jahli inaga haysta oo aada u ballaadhan ha ku xisaabtamin beersanka yare waxbartay waa jiraa tiro yaroo waxbaratay laakiin markaad ummadda u eegto soomaali la yidhaahdo waxaad dareemaysaa inay yihiin waaxid filmi ah inaanay noqon karin haddaad badiso badiso inaad tidhaahdo waa isniin filmaha intaa wax qorqorta ummadda boqolkiiba laba ay wax qortaa waxaad garan kartaa dhibtu halka ay ka gaadhsiisantahy xataa mabda aynu ugu yeedhayno ee rabna inaynu ku bedelnaa dhibtaas ka haysata oo islaamka laftiisiyo aanay fahamsanayn in yar oo ay dhaxleen oo heritage ahaan ama dhaxaltooy ahaan ay u haystaan mooyaane caqabaad kale ayna haysta waxaa ka mida baynu odhan karnaa caqabaadkayna haysta oo malaa jahliga la sii socda albadaawa waxaan odhan karo cadam taxadur reer magaalnimo la'aan reer magaalnimadu malaa waa eray sida xunna loo adeegsade maxaan ku tilmaamaa qiyam xadaariya baynan lahayn ama si kale haddaan u tilmaamo badwiga ninka badowga la yidhaahdo waxyaabaa lagu yaqaana waxa lagu yaqaano waxaa ka mid a waa waxyaabo aada u cajiib oo badowga uu caan ku yahy oo caalamka o dhan uu kaga gedisan yahy waxyaabaha badowga lagu yaqaano waxaa ka mid ah alfawda wa cadam ilinbida wa cadam alindibaad ama alxoriya almutlaqa waa dad ku kobca meel aan qaanuun ka jirin meel biduuni qaanuuna bay ku kobcaan markaan leeyahay qaanuun kama jira maxaan uga jeedaa qaanuunka dadka inuu wada noolaado saamaxa ma leh kayn cidlaabu iska dega geelis iyo adhigiisu halkaa ku faafsada wixii agtiisa soo marana xoole xoolea nooga dubuu yidhaahda looma soo dhowaado keligiibaa halkaa jooga waxaan aada u dareemay waa anigoo xabsi iyo meelo ka baxay baan baadiye tegay hawd wixii ugu horreeya aan dareemay wuxuu noqdaa bal caalamkan aan booliiska lahayn ee qaanuunka lahayn ee meel aad u socota idinku caalam dhanoo kullu xorriya mutlaqa waagu markuu beriyu ninku xaggu doona u dhaqaajinaya xaggu doonana wuu kacaya waa qof ku taracrucay markaasi inuu xorriya mutlaqa haysto oo aan la qaydin waa taqaanin soomaalido haddaad tidhaahdo iminka markaynu halkan nimin waxyaaba aynu iska barannay baa jiro aan cidi inugu qasbin laakiin markaanu argay dadkan xadaarada le aynu iskala dhaqanno maalan waxaa laga yaabaa warqadda inaad fara iska mariso weligaa inaad waddada ku turo inaad iska sido qiyam xadaariyo lagu baray inaad waxaan meelaha kanu iskageyn waxaa laga yaabaa gaadhiga sigaarka laguma cabo hadday ku qoranta inaad weligaa ku cabin lakiin markaad maqaaxida soomaalida tagto waad iska shidaysaa iyadoo ku qorantahay laguma cabo waayo waxaad ogtahay inaad u timi umma fawdawiya uma aan nidaamka iyo waxaa jeclay markuu gaalka u gelayo sigaarka cabi maayo waayo waxa ugu qoran boodha sigaarka laguma cabo qaanuunka u ixtiraamaya laakiin markuu adiga kuu yimaado condom boodh haddaad ku qorta wuu cabaya sababta waxay tahay wuxuu ku ogiyey de inaa wada tihiin waar nagu cashuurin meesha baa laga yaaba inuu kugu yidhaahdo haddaad tidhaahdana war laaixadeennaa dhigaysa inaan meesha wax lagu cabin idan waa ummad ku taracrucday ama ku kobocday xorriya mulaqa xorriyada mulaqa ahi waa bi'a fawdawiya waayo bii'ada noocaasi u kacdaa inta badan had iyo goor waa bii'o nolosha ay fududay marka dhan laga ego ay naadirtay alustaad maxamed qutub baa wuxuu idhaahdaa bii'ada caalamulislaamigu inta badan uu ku nool yahay buu yidhi waa meel ay naadirtay qofku inuu gaajo u dhinta buu yidhi waa meel ay naadir tahay buu yidhi qofka in barafdilo iyo qabow waa meel kulaylo ah buu yidhio qofka aqalu طacaam baa ku filan yani dhulka qabow waa inaad in badan shaqaysaa wax badan cuntaa laakiin markaad meel kulul joogto cunada in yar baa kaaga filan oo aad aqalu طacaam baa qofka ku filan waa meel buu leeyahay qofku markaasi inta badan ay isaga barteen intan yarna in laiska heli karo si kastaba ha lagu hele shaxaad lagu heliyaa midka kale gurigiisa laga soo cunyaa intan yare beerka lagu toosinayana waa in la heli karo waa meel uu qofku dareemayo shalay wuu noolaa maantana wuu nool yahay waayaan mustaqbalka uga sii fekeraya berina waad iska noolaanaysaa waayo berrita waxay la tahay shalay siday ahayd unde maadaama shalayba uu noolaa aanu waxaan u khitadayn jirin u fakeri jirin nidaam u baahnayn berritana muxuu uga fekerayaa sow sidii u noqon mayso sida daraaddeed waxaa la fududayd inay caynkaa noqoto bii'ada noocaasa waxaa lagu yaqaanaa cafawiya shadiida ama waxaa lagu yaqaanaa qasri nafs waa dad aan u adkaysan karin maamul wakti dheer u baahan hadduu daacadnimo kasta kugu ogyihin oo wax ku yaro dhibaa wax yaro wadaanoo bil marka la wado odhanaya waar waxbama soo wadaan bil dhan baa dadku daba socdo wax la hayaa may jirto waayo nafas tawiila ma leh khuta baciida ma leh waxaasi o dhamme way ku adagtay ninka soomaaliga ah waxaan idin tusinayaa maanta waxaa la iqaataa la sheegay imka haddaan idin wacdiyo oo idin idhahdaa ilaahay darti u bixinaya jeebka gacantaa gelinaysaan oo wada bixinaysaan haddaynu idhahno waryaadhan waxa la bixiyo maxaynu bixinaa haddaad tidhahdaan aan idhahdo shan shan boqol maanta dhiga waxaa laga yaabaa in badan oo soomaaliyeed inay shan shan boqol dhigto laakiin haddaan idhahdo shanta boqol sanad baan idinku qaybinaya bishii afartan karawnaad soo bixinaysaa ama labaatan karawne imisaa laazimaysaad umalaynaysa inay bishii labaatan karawne bixiso bishan labaatankan inaga wada bixiya bishaa waa kusoo ridaysaan ta dambe dadkii lix boqol baa kusoo ridaya ta ku xigta saddex boqoloo qof intaanay sanad gaadhin baad arkaysaa un iyadoo ay kugu soo hadheen toban qof dadkii markii hore kunka ah waayo nafas طawiila ma leh khuطa baciidati lamada ma qaadi karo waa umma badaawinimo ku taracrucday waa sifa reer baadiyenimadu leeday oo ah inuu fawdawi iskaga socdo arrintiisu ay ahaato uun maxay kula tahy hadda hadda waxaana la fuliyo wixii aan hadda la fulinayna inaanay qiimo badan lahayn in laga sii fakero waxaan leenahay waa ummad noocaasi u kobocday ama afkaarta noocaasiy haysata badownimadu waxay kaloo leedahay haddaynu nidhi waxay leedahay fawda iyo cadam alindibaad waxay kaloo leedahay alcunf wa surca itikhaadi alqaraar bay leedahay reerbaadinimadu waxay kaloo leedahay ama badaawadaan sheegaya waa nolol qalqallafsaniya adaday ku dhisan nolol qalqallafsanaan iyo aday ku dhisan adaygu dhanna faa'iidu ka leeyey dhanna xumuu ka leeyey booskiisa markuu dhaco faa'iiduu leeyey markuu qofku jahaatamayo markuu caynkay ad adaygiisu faa'iiduu leeyey laakiin abciga iyo dhaqanka iyo akhlaaqiyadkiisa waxa kane hadday qofka qallafsanaadaan waa yaro dhibaato badownimada waxaa ka mid ah cawaatiftu dadku markay kacaanuun ayuunbaa qaraarka la gaadhaa waxay waxaas baa la sheegay saa saas baa la yidhi macankaas maxaynu yaallaa imika haddaaba go-aan laga gaadhaya lagama yaabo in daraasa la sameeyo lagama yaabo in waxan la baadho lagama yaabo in wakhti dheer la qaato hadda ayaa laysku dayayaa wax walba in go-aan rasmiyoo dhaqso ah laga gaadho weliba waxaa laga yaabaa inta markaa wada joogtaan inay go-aanka gaadho magaca dadkay matalayaan oo dhanna ku qaataan iminka reerahan waxaa laga yaaba inu idhaho reer bacaynkaas ka soo baxday reer way adagtay reer intuu ballan qabsado inuu idhaaho maalintaasa inoo shiro wax aqoontiis iyo dadkiis iyo waxa uu isugu yeedho inunbaa meel iska helsino intay wax waxgaadha unbay magaca reerkun ku iclaaminaysa unoo reerkuna dhib badan kama qabe uu iska aqbalaya waxaa laga yaabaa inta halkan joogtay in yaroo isku reera hadday maanta intay halkan wax ku qabato ay dabeetana soo iclaamiso in dadkuna ay yidhahdaan reer hebel baa shiray oo caynkaasay gaadheen waayo waa qaraaraadkeen oo dhan baa waxay iskaga salaysan yihin surca in loo qaato ummadda badwiga ah waxay kaloo caan ku tay tacasub alqabali ayay aada caan ugu tahay tacasubka qabaliga ahi qabiilku society-ga qabiilka u noole waa qaab ka mida ah nudumka ee loo noolaado asliyan laakiin wuxuu leeyahay boos iyo meel iyo meel ku cuntanta waayo waa heer ka mida ah baynu odhan karnaa heerarka dadku uu u noolaado waayo dadka badwiga badwigaahi ninka baadiye jooga ee ahlu baadiye qabiil ka tirsani cashiiro ama qabiilo ama reer buu fardi ka midayihi reerkaasuu hiil iyo hooba siyaa ula taagan yihi waxa reerkaas korkooda korkoodaana waa saaran yihi waxa uu xuquuq leeyihina wuu leeyihi marka loo eego reerkan muxuu ugu tiirsan yihi marka loo eego waxay yidhaahdaan asraac min ajli albaqaagay sheegaan inuu noolaado reerku waa inu wada saxansadaan la wada guuraa wax laysku taraa haddii xooluhu reerkan saasuu uga tirsan yihi wuxuu kaloo uga tirsan yey reerka wax allaaliya waxa ku soo kordhee duulimaad iyo weerar iyo wax kastaba waa inuu ka tirsanaadaa ninka reer baadiye mambuudka laga dhigo ee aan qabiiladu markaasi ay fitnaysa wuxuu ahaan jiray bay dhahaan fii cusuri ljaahiliya lula qof damigiisu mustabaax yahay ciddii doonta ay dili karto ciddii doonta ay xoolihiisa dhici karto waayo reer tabaniyi qadiyadiisu ma jiro markaa ninkani waa iska de waa kuu yidhi waa inangumeed iyo waa gun iyo waxaan waa dad ama yaraaday ama qadiyadood iyo xuquuqdooda cid tabaniday waayey dabeetana intii kale ay markaasi dul mareen oo ay cagta mariyeen waxaa jiri jirtay markaa markaynu eegno dadkaasi qaabkay u noolaan jireen maalan jaahiliyadii carbeed oo aan is idhaahdo mararka qaarkood qaab qabiilkood iyo qaab male aad buu isugu dhowaa siday qaraaraadka sida degdega ugu gaari jireen siday casabiyadooda iyo qabiilkooda u kacsanaa mid ka midabaa gebiyey markaasuu wuxuu leeyahay qaatili اlqawma ya khusaacu walaa yadkilkum min qitaalihim fashaluu alqawmu amhaalakum lahum shicru fi اlra'si laa yantashiruuna in qutiluu buu leeyay yani waxa uu wax ku baysgaraynayaaba waar yaba timay leeyihin hadday dhintaan feedhan maayaane idina halumu buu leeyay dagaalama waa qof waliba timu leeya haduu dhinto timu waa ka dhacayaanuune dagaalka haba yaraatee ha u gaagaabsanina buu leeya hore u gala waxaa laga yaabaaba inay u arki jireen inuu reerku dagaal galaa oo wax iska dhaceyaa inay tahay meelaha reerku uu magaca ku helo reer weligii iska miskiin aan weligiiba dagaal gelin oo dadka iska nabadgeliyo inaan ahayn reer magacba soo heli kara waxaynu garan karnaa noocay u noolaayeen mid ka midabaa faras uu leeyahay oo yar buu gabay u tirinaya markaasuu muxuu leeyahy ida almuhratu shaqraau adrak yani gabay dheer intu soo tiriyo wuxuu leeyahay bahaa faraskayga yari ee fiicani hadduu gaadho dhabarkiisu mid la fuuli karo wax la fuulow noqdo fashabal ilaahu alxarba bayna alqabaa'ili buu leeyahy ilow reeraa dagaalka dhexdii buu yidhi maalintii taasi ii gaadho wuxuu rajaynayaa in dagaalla dhacaan mar haddii bahashiisa yare ay qaan gaadho wa awqad naaran baynahum yani wuxuu tilmaamaya ilaahw dab ka shid dhexdooda aan damin oo xoog u ifa casabiyadooda qabiilku waxay taagnayd kuwii uu tilmaamayey shaacirkoodu in ana lam ansur akhi wa huwa ظaalimu calى اlqowmi lam ansur akhi xiina yudlamu wuxuu lahaa walaalkay buu idhi haddaanan u hiilin marka uu wax dulminayo ma berrita marka la dulminaya wax ka dhicinayaa buu leeyahy yanii in adeerkay markuu wax dulminaya buu leeyahy haddaan dulmiga ugu hiilin waayo ma berri marka wixiisa la dhacaabaan haddaa wax hiilinayaa buu leeyahy maanta wayna raaca waa kii kale mid kale lahaa wamaa ana ilaa min husayin awat yani anigu miyaan ka tirsanay reer hebel mooyaane buu lahaa reer hebel hadduu lumana waan la lumi uun hadday jannada galaanna waan la galin weeyaan hadday naarta galaanna waan la geli doonaa waxaad ka garan kartaa ashcaarta jaahiligaa markaad dib ugu noqoto shaacir jaahiliyabaa reerkoodu canaananaya reer kalena wuu ammaanaya reerka kale muxuu ku ammaanaya reerkoodase muxuu ku caayaya ammaanta reerka kale uu siinayaa waxay tahay nin iyaga ka mid oo qaylinaya yimo hayaayay leh dabeetana may odhan buu yidhi war maxaad ka qaylinaysaa seeftay la dhinac carareen buu leeyay idinkuna marka tolkiin soo qayliyaan baa odhanaysaan buu yidhi maxaa dhacay wuxuu ka xanaaqsanyay maxaa dhacayda in la marka wuxuu leeyahy marka ay soo qayliyaan laa yasaluuna akhaahum xiina yandabuhum fi naa'ibaati calaa maa qaala burhaanu buu lahaa ma weydiiyaan buu yidhi reer hebel markuu walaalkood dagaalka ugu yeedho ma yidhaahdaan war waxaanaad sheegaysa maxaa dhacaya see wax yihiine way dhinac ordaan idinkuna tolkin baa qaylinaya waa iska aamusantiina waa joogtaan yacni waxay ahaayeen bulshadu badaawada loo yaqaano saddexdaas sifaynu odhan karnaa bay leeyihin inay ummad nidaam aan ogolayn yihiin oo nidaamka aad u neceb aan u hoggaansanayn waxooduna fawdo iskaga salaysayin inay yihiin bulsho had iyo goor lagu yaqaano qaraaraadkoodu si degdega ah inuu u go'o inay yihiin dad lagu yaqaano walaa acmaa inay siiyaan qabiilka ama casabiyada waa caqaba shacbiya idan waxaynu leenahay quwa caalamiya way jirtaa oo waddankeenni iyo dadkeenni iyo ummaddeenni khalkhal gelinaysa waxaa kaloo jira baynu leenahay jahli shacabkeenna haysta waxaa kaloo jira baynu leenahay xadaaradeenno xadaaro badwiya oo reerbaadinnimo ku salaysan intaa waxaa raacdoo kale baynu leenahay min xayu alqiyaada saytarat alcilmaaniyiina fi lxukm dad cilmaaniyiina malaa cilmiba maahae waa caalamaaniyiin nisba ila alcaalam dad caalamaaniyiina caalamaanigu waa maxay waa dad diidan inay nolosha u hogaamiyaan ilaahay yacnii tawajuha siyaasi lislaami waxa weeyaan in dadka ilaahay loo hogaamiyo waa tacbiidu lbashari lilahi subxaana wa tacaala bini aadamkao dhan in alle looga dhigo allo loo hogaamiyo weyaan siyaasi alislaamiya wax kale sheegi mayso laakiin kooxdani waa koox rabta inay taa ka reebto oo ay yidhaahdaan cuquushayada iyo afkaartayadaanu ku maamulayna waa secularismkaynu maqli jirnay reer galbeedka caanka ku ahaa fi'adaa yar oo isticmaarku uu rabaystay oo isagu uu tababaray oo aad wax u baray oo uu baray in ay bulshada isaga gadaashi hogaamiyaan ayaa isagu markuu tegay hogaankii qabtay yacni waxaan odhan karaa isticmaarku intuu albaabka ka baxay ayuunbu daaqadda ka soo galay khalas waxa isgediyey wuxuunbuu ahaa ninkii meesha fadhiyey erayada aadka cajiibka le aan dib u xasuusta waxaa ka mid ah lixdanadii ayaa waxaa la yidhahdaa nin soomaaliyeed oo kristan yani fi ayaro soomaaliya jirto cadan iyo meelahan intay baadarigii gashay oo ingiriisku gaaleeyey oo markaa xoogaa uu soo baray oo christianity qaadatay ayaa baarlamaanka isu soo sharaxay soomaalidu markaasi waxaa la weydiiyey ninkan baarlamaanka saad u helaysaa baa la yidhi baarlamanka aduu nin kiristanaaba tee soomaalidu say kuu dooranayaan wuxuu idhi tolkey diin taa ka yaro qiimo badan bay rumaysan yihin yanii kiristan iyo muslim maaha waxa wax lagu kala dooranaya lagu kala saaraya arrin kalea jirta buu yidhi nin reer hebela ah baan ahay buu yidhi oo tolkeyna reer hebel bay rumaysan yihin yacni mushkilad maaha inaan kiristan ahay iyo inaan muslim ahay iyo kaan ahay arrintii waxa weeyaan inaan reer hebel ahay mar haddaan reer hebel ahayna wuu imanaya ficlanna wuu yimi waxaan leenahay qadiyaddu maxay ku salaysnayd dad cilmaaniyiin aan mabda'a aynu rabnay in laynagu hogaamiyo aynugu hogaaminayn baa caalamulislaam oo dhan xukumay waa iskaga mid kuwii magaca kristanka la baxay baxaya kuwii magaca muslimka sitay waayo isku manhaj bay wateen isku qadiyad bay siteen isku mabda' bay ahaayeen isku diiwaan bay xambaarsanaayeen waxaaba laga yaabaa kii magaca kristanka watay isagu inuu dee cadaystay oo la geranayo oo lalahaa waa gaal hebel inkastoo la daba socday laakiin kan muslimna waa loo haystay waxaana isagaa dadka ku waday waxaan leenahay taasina waa caqabo kale oo meesha taalla waxa meesha yaal baynu markaa leenahay ummadda aynu rabno inaynu hogaamino oo aynu ku hogaamino islaamnimo caqabaadkaas baa haysta baynu leenahay caqabaddaa caalamigaah iyo taa shacbigaah taa shacbiga ama daakhiligu aynu ku sheegi karna inay tahay ummad jahlihayo aynu ku sheegi karna inay tahay ummad aan xadaara lahayn ee ahlalbadwi ah aynu ku sheegi karna inay yihiin ummad ay u taliyaan dad cilmaaniyiini intaasoo mashkilo ayaa isugu biiray ummadda intaasoo mashkilo isugu biirtay sidee baynu u noolayn karnaa markaasi ama se u soo saari karnaa maxay tahay macaalim asiyaasa alislaamiya maxay tahay macaalimta aynu u baahanay inaynu ka indilaaqno oo ka bilowno si aynu ugu soo celinno islaamka dadkii si aynu manasat alxukm ama heerka maamul u keenno dad islaamiya si aynu uga dhigno nidaamka nidaam islaamiya si aynu u helno dad fiican oo muslimiina dhowr arrimoodba waa laabud markaa inaynu ka fakerno arrimaha laabudkaa ah inaynu ka fakerno waxa ka mida baynu leenahay arrinta ku saabsan mafhuumka siyaasiga islaamiga inuu caddaado inuu waadix noqdo aada u cadiye siyaasadda islaamigii mafhuum caqiida'a ah bay ka bilaabantaa waxay ka bilaabantaa baynu odhan karnaa mawduucay culamada muslimiinta u yaqaaniin alwalaau walbaraa alwalaa walbaraa waa mafhuum caqadiya oo siyaasiya baan odhan karaa maxaan uga jeedaa qofka muslimka ah dadka badh waa shacab badhna waa qaada waa hogaamiye hogaamiye waa qof kastoo dadka xil u haya ka masaajidka xukuma ka jaaliyadda xukuma ka ururka yar xukuma wada hogaamiye dad hogaan haya oo isku dayaya inay ummad hogaamiyaan dadna waa dad la iyo qaabka wax loo hogaaminayo waa saddexdaa shay baynu u baahannay inaynu si fiican u ogaanno qofka maxaa looga baahan yihi maxay tahay siyaasadda aynu ku tawjiihinayno qofka muslimka inuu yeesho waxa weeyaan inaynu weydiinno su-aal ah qof kastoo muslim uu isweydiiyo man ana kumaanahay anigu anigu mayna nebi aadan baanahay oo humanitarian baanahay oo dadka waxaan u ilaalinayaa xuquuqulbini aadamka calaa asaasi haada almunalaq miyaan ka soconaya anigu ma nin madow baanahay oo xuquuqda dadka madow baan u dagaalamaya oo nin afrika ka yimo caynkana baan hoo dabeetana madowgaan raalli gelinaya anigu ma nin soomaaliya baanahay oo ummadda soomaaliyeed baan hagaajinaya oo qawmi baan hoo qawmiyaddaasaan ilaalinaya aniguma nin qabiil ka dhashay baanahay oo nin reer hebela baanahay oo reer hebel iyo dantoodaan ilaalinaya oo iyaga ayaan wadaya manana kumaan ahay waa inaynu barraa qofka muslimkii kuu yahay markaas baa caddaanaysaa cidda uu u hiilinayo iyo cidda uu ka hiilinayo cidda uu raacayo iyo cidda aanu raacaynin hiilka iyo raacistu xoog iyo xooloo qura la bixiya maaha xataa waa naftaadu wararka qaar baa markaad heshaa naftaadu ay ku raaxaysanaysaa wararka qaar baaba naftaadu marka hesho aad aada u nacaysa aada ka barooranaysa kumaanahay waa inaynu weydiinaa qofka muslimkaa ah. waa inaynu sheegnaa qofka muslimkii kuu yahay waxaan leenahay qofka muslimkaahi waa qof rumaysan mabda'a universalism nationalism maaha waa universalism wuxuu rumaysan yahay waa mabda' caalamiya buu haystaa kuma xidhna midab kuma xidhna qowmiyad kuma xidhna gobol kuma xidhna dhul wuxuu ku xidhan yahay ideology caqiido mabda wuxuu rumaysan yahay buu ku xidhan yahay waa wax qof waliba dooran kara buu ku xidhan yahay inta kale ma dooran kartid ilaahay baa ina aadam kaa dhigay ilaahay baa ama madow ama caddaan kaa dhigay ilaahay baa ama soomaali ama carab kaa dhigay ilaahay baa reer hebel ama reer hebel kaa dhigay doorashaba kuma lihid waxaan leenahay qofka mu'minkii waa inuu ahaadaa waxuu dooran karo waxuu dooran kara buu yihi dabeetana wuxuu yahay qof muslima qof muslima markuu yahay waxa u caddaanaysa yuu u hiilinayaa yuuse ka hiilinayaa siyaasaadkiisu xaggay u jeeda asiyaasa alcaalamiya dunidu ways haysaa meel kasta waa laysku hayaa soomaali qura maaha meel kasta waa laysku hayaa caalamka mujtamac duwali wax la yidhaahda baa jira mujtamaca duwaligii qadaayaadkaasi caalamka ka socda mawaaqif buu ka leeyihi almujtamac almuslimi alcaalami mawaaqiftu ka leeyahy waa maxay mawaaqiftu ka yeelanaya waa siyaasadiisa xaggee u socoto idan macaalima siyaasa alislaamiya waxa weeyaan baynu leenahay ugu horrayn inaynu fahmno man anaa qofku inuu garto markaas buu garanayaa cidda uu hiilinayo iyo cidda aan u hiilinaynin qofka muslimka ah ilaahay baa wuxuu qur-aankiisa ku leeyahy inamaa waliyukum allahu warasuuluh wاladiina aamanuu aladiina yuqiimuuna الصalaaةa wayu'tuuna الزakaaةa wahum raakicuun wman ytwala allaha warasuulah wاladiina aamanuu faina xisb allahi hm اlغaalibuun ya ayuha aladiina aamanuu la ttakiduu aladiina اtakaduu diinakum huzwa walaciba min aladiina uutuu lkitaaba min qablikum wاlkufaara أwliya wاtaquu اllaha in kuntum muؤminiin fi suurati اlmaa'ida ilahay baa wuxuu leeyahy inamaa waliyukum allahu warasuuluh wاladiina aamanuu aladiina yuqiimuuna الصalaaةa wayu'tuuna الzakaa ilaahay wuxuu leeyahay waar waxaa idin weliya oo hiil iyo hooba idinka mudan oo gargaarkiina iyo arrintiina iyo hiilkiina iyo maxabadiina iyo kalgacalkiinaba le baa la leeyahy alle subxaana wa tacaala idan qadaayaadkaagu waa qadaaya siraac bayna alxaqi waalbaطil kulamaa xaq la sheego fa siyaasatuka macahum wa qadaaya mabda'iya wa rasuulih ilaahay rasuulkiisa aad hiiliyahooba la dhinac taagantay iyo waladiina aamanuu kuwa iimaanka laga helay weliba kuwa iimaanka laga helay baa asnaaf laga sii dhigay aladiina yuqiimuuna asalaata wayu'tuuna azakaat waa kuwa sifaadkaa leh salaada oogaya zakada bixinaya yani muslim xaqa kuwa a ilaahay wuxuu ku tilmaamaya waman yatawalla allaha warasuulah waaladiina aamanuu faina xisba allahi hum alghaalibuun u fiirso xisbiga muslimki qofka muslimkii waa xisbigee xisbi shuuciya ma mid dimuqraadiya ma mid horsocda ma mid xisbigaad ka tirsantay ilaahay baa wuxuu leeyahy waxa aada u hiilinaysaa u gargaaraysaa waa alle iyo rasuulkiisa iyo kuwa mu'miniinta intaasba inta ilaahay xisbi qurays kaga dhigay baa ilahay wuxuu leeyahy faina xisba allahi hum alhaalibuun ilaahay xisbigiisaa ah kuwa haalibka ah ya ayuha aladiina aamanuu baa ilahay markaa leeyahy laa tatakhidu ladiina ittakhaduu diinakum huzuwan walaciba waar kuwa iimaanka laga helayo baa ilaahay leeyahy ha ka yeelanina kuwa aan tala saaranaynin ama kuwa diintiinna ka dhigtay dheeldheelkiiyo jeesjeeskiiyo waxa lagu cayaaro ee ahlu kitaabka ka mida iyo gaaladii kale idinka idinku horaysayba wlkufaar awliyaa ha ka dhiganina baa layidhi kooxaha ha u hiilinina wtaquu llaha in kuntum muminiin waxaan leenahay marka qofka muslimkii su-aashiisa koowaad ama siyaasadeenna koowaad waxa weeyaan inaynu caddayno dadka muslimiinta iyay u hiilinayaan yeeyiin xaggay ka tirsan yihin khalalka kaa ku jira waxaan aad u xasuustaa maalin habeen dhawayd baa waxaa muxaadara jeedinaya axmed abulaban caalimka muslimka ee xaggan degan markaas wuxuu soo naqliyey laba qowl oo aad u qariiba oo jaraa'idka caalamka qorayeen qowlka koowaad waxa weeyaan bakistan ayaa waxaa ka dhacay doorasho doorashada dadkii ka qayb galay waxaa ka mid ah axzaab muslimiina kama hadlayno masalada in la galaa ma bannaanta mise ma bannaana masaladaas waa masale kale laakiin waxaan kuu tilmaamayaa ka qaba inay bannaan tahay haddana bal caqliyaadkoodu siday u fakerayeen doorashaa la sameeyey kuwii islaamiyiinta ahaa ee markaa iyagu ku dhawaaqayay islaam baanu u gargaaraynaa dhan bay mareen aljamaca alislaamiya iyo kuwaasi ay hogaaminayaan kuwii u dhawaaqayay annudum dimuqraatiya iyo nidaamada dimuqrasiga ku salaysanee reer galbeedka iyo waxaas baanu u gargaaraynaa kuwii u dhawaaqayayna dhan bay mareen qolo nin markaa dee wadadnimo lagu tuhmayay soo wadaan iyo mabdi'iisii iyo mashruucaadkiisii qolana waxay soo wadaan gabadh yar oo reer galbeeda oo maraykan iyo meelaha ka timi oo afka soo casaysatay oo dabeetana wadda iyana mabda'aas galbeedka ka yimi bulshadii waxaa la weydiiyey istiftaagu waa maxay bulshada waxaa la weydiinayaa markhaati idin weydiine kayagee xaqu leh inuu dadka xukumaa bulshadii la weydiinaya sanaaduq ilikhtirac macno kale ma leh waa dad bulshadaynu xakam ka dhigana yidhi oo ina kala xukumaya maxaynagu kala xukumayaan waarkaayagee xaqule bay leeyiin inaanu xukunno wax bulshadu markaa waxay leedahay de ciddaasaa xaqule ay ugu ridaysa fawdka inaad ku ridaysa macnihiisu waxa weeyaan xaqu inaad xukunto waa shahaada shahaadaduna dee islaamka meel bay ka joogtaa aada u khatara shahaadatu zuur markhaati beenaaluhu xisbi aanad ku ogtay inuu dad khiyaamaynayo qiyaamaha markaad ugu riddo markaad ugu rido uu ninkii meesha fuule uu wax dhibo aakhiro qiyaamaha kuwa loo qabsanayaad ka midti wuxuu dhibay keligii maaha waayo waa taqaanay waana la garanayay xaggu waxu wado adaana codka kan siiyey macnaheedu waxa weeyaan adaa ka raalli aha in dadka kan la dulmiyo oo sidatan u siiyey qiyaamaha ilaahay adigu wax kaa weydiinaya wuxuu gubay ninkaasi oo dhami waayo waa mawqifkaagii siyaasiga aad istaagtay qofka muslimkii mawqif siyaasiyo cad waa inuu yeeshaa shahaadada waman yaktum ilahay qur-aanka wuxuu inoogu tilmaamaya qofka shahaadada qariya dembiga uu leeyahy siday u xuntay qawlat zuur baa quraan ayuu ah, xadiidka nebigu alayh salaatu wasalaam shahaadat zuur baa laynoo tilmaamaya intuu wax ka digay ka digay nebigu isagoo jiifa inuu soo kacay isagoo aad uga digaya shahaadat zuur istiftaagan dadka la weydiinaya waa markhaati waa dad la leeyahy war xakam noo noqda war kaayagee gar leh yaa mudan inuu dadka xukumo kaayagee mabda fiican kayagaa cadaalad wada dadka la weydiinaya istiftaagu yay ahaayeen waxay ahayn mujtamac muslima bakistan waa mujtamac muslima ah. socaka maaha waxaa guulaysatay banaaziir buto waxaanay qabsatay bakistan maxay u guulaysatay markhaati bay muslimiintii u fureen inay iyadu fiicantay haadaa bas dadka u furayaa ka mid ah alustaad khaliil alxamadi raximah ayaa markaa si jariidat lmukhtaar buu ku qoray waxaa la yidhi war maxaa u khasaarteen foodkii soo idinkii dadka islaamiyiinta ee caynkane kitaab iyo sunna ku dhawaaqaya islaam sheegayey ummad bagastaana ummad muslimiin ahayd soo idinkii kalsoonida qabay haddii doorasha dhacdo oo naag iyo laysdhinac dhigo naag mabda gaaleed wada iyo laysdhinac dhigo dad muslimiinoo mabda islaamiya wada in muslimiinta la dooranayo soo idinkii sheegay maxaa u khasaarteen warsu yidhi waxyaabahaan u khasaarnay ugu waaweynaa waxaa ka mida buu yidhi jamaacatu tabliiq baa banaaziir buuta ugu riday buu yidhi intabihuu ilaa hadi alqadya jamaacatu tabliiq ma tuhmayo waa dad muslimiina waa dad raba inay islaamka u halgamaan waa dad doonaya inay naftooda u huraan jawla intaasay u sameeyaanoo waa aragteenoo dee sanad ayuu fii sabiili llahi u baxaya intuu soo wareego oo carrig oo dhan soo maro daaciyo oo wax soo sheego oo dadka islaamka ugu yeedho kam qof baa aragtay khamri cabayay oo khamri kaga joojiyeen imise aragteen mid suuqa marayo ay salaada bar imisumaad aragtay qof ay diinta kusoo dareen xasanaadkooda iskuma hayno yani markaan nuqdadan tilmaamayo uma jeedo duris aan durayo laakiin waxaan u jeedaa muslimku wajhadiisa siyaasigii inaanay u caddayn mafhuum ilwalaa walbaraa bay ahayd inuu qofku taagan yahay oo mafhuum caqiidiya ah oo ah yaa mudan inaad u hiiliso yaa mudanse inaad ka heliso waxaan rajaynaya muxaadara ku saabsan inuu walaalkeen umalbarinta geli doono jazaahu llahu cana khayra si fiican inoogu ballaadhin doono laakiin anigu wuxuun baan rabaa inaan ka hadlo jaanibkeeda siyaasiga ah oo ah waayo wadaag wuu jawaanib badan yahy laakiin waxaan leenahay mafhuumka siyaasiga islaamigii wuxuu ku salaysan yahay yaa mudan in loo hiiliyo jamacatu tabliiq bimalaayiiniha waxay ugu riday bay leeyihiin maxay banaaziir buu too sababtu waa maxay mafhuum اlwalaa'i wاlbaraaba fii cuquuli اlmuslimiin weli aan waadix noqon haddaynu rabno mujtamaca kan inaynu islaam ku hagno haddaynu rabno mustaqbal islaamiya inaynu soo saarno waa inaynu caddaynaa mafaahiimta waaweyn ee islaamiga ee u baahan inay caddaato sida daraaddeed tusaalaha labaad ee uu soo qaatay axmed abulaban xafidahu ullah wuxuu leeyahay turkiya ayaa iyana sanaaduqdii foodka la yimi xisbi rafaah oo uu hogaaminayo eh, najmudiin arbakan oo brofessorka macruufka ah fi caalam اlgarb buu brofessor macruufa ku yahay fannigiisa caalimkaasi muslimkii uu hogaaminayo oo ku dhawaaqaya alkhilaafa araashida baan ummadda ku celinaynaa waxaanaanu soo celinaynaa khilaafadii dadka muslimiintaa ka luntay iyo axsaabtii cilmaaniyiinta ee lahaa waxaanu rabnaa annudam algarbiya reer galbeedka ayaa la yidhi sanaaduuqi lfawt baa la dhigayaa waa sanaaduuq alikhtiraac oo kaasoo dadkaa la weydiiyey su-aashii baa timi yaa xaqule inuu meesha maamulo dadkii ku ridayay foodadka waxaa ka mid ahaa jamaaco ka mid a ah jamaacaadka islaamiga ah oo a ah tayaari nuurasi ah tayaarkaasi waa koox ka mid a ah kooxaha islaamiga ah caalim weyn oo muslimay ka dambeeyaan caalimkii wakhtiga atatoorkiyo noola waa caalim runtii diinta islaamiga aada ugu soo halgamay wax weynna u soo qabtay waktigii culammada la laayey ee la cadaadiyey ee inta lasoo qabtay turkiya o dhan waxay caalim lahayd inta meel laysugu keenay buu madaxa ka wada gooyey mar qura in yarba ka firdhatay oo sheekhulislaamkii turkiya markaasi ay ka mid yihiin mustafa sabri ninkii la odhan jiray eh, masr degay falastiin iyo masr iyo meelahay waxoogaa yaroo firdhaday mooyaane waxay turkiya caalim lahayd intuu qabtay kamalata tork buu madaxa ka jaray dabeetana siyaasadiisii cilmaaniga ahayd buu keenay waa kii wadankii khilaafadii bedelay ee jamhuuriyadu bedelay nidamkii o dhan bedelay haluma dabeetana caalimka kani wuxuu isku dayey dadka caqiidadii iyo wuxoodii iyo mabaadi'diiba ka fasaadeen inuu islaamka ku celiyo jamaaca saaxadii siyaasiga haydna way xidhantay markaasi markaa juhuuddiisu umay badnayn fi saaxa siyaasiya jamaaco islaamiya jirto isaga ku ta'asurtay oo ilaa hadda nool waa jamaaco islaamiya oo degan oo islaamka wadda waxaa la leeyahay markii sanaaduuq aliqtiraac la yimi gartay ninka leh waxaan ima bannaanay iskaga tegeen waxba ku ridin kaasi bal meel isagoo iska joogo waa qoladii iyagu ku socotay sanaaduq aliqhtiraaca inay wax ku ridayso ayaa ku riday markaasay ugu rideen ayo sulayman dimriyal ninkan meesha haysta cilmaaniga ah waa cilmaaniyiinta caalamlislaamiga ugu waaweyne macruufkaabuu ka mid yihi ayay ugu rideen meesha markaa maxaa yaalla waxa yaalla mafhuumi alwalaa'i walbaraa baan caddayn waxaan meesha oolin asiyaasa alislaamiya mafhuumkeedu waa maxay waa tanshi'at almuslimi almunfasil can almushrikiin in la helo muslim shucuuriyan caqiidiyan mabda'iyan munfasalka oo ka baxsan gaalka ka baxsan walidaalik baa nebigu wuxuu leeya ana barii'un man aqaama bayna dahraaniya almushrikiin ana barii beri baan ka ahay buu nebigu leeyahy mushrikiinta dhexdooda ninka dega yacni mufasalada waxaa la gaadhsiinaya xataa hadday gaadhi karto alhijra inay gaadho oo qofka muslimkii beri ka ahaado ilaahay baa wuxuu leeyahy low tazayaluu lacadabna aladiina kafaruu laabudda min zayaala zayaala bayna almushrikiina wاlkfr qoladii reer maka ahayd baa ilahay wuxuu leeyay low tazayalu waa maxay low tazayalu nebigu alayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiiba soo duushay way soo cimro tageen waa tii loo diiday sulxu xudaybiya muslimiin mustadcafiina ku jiray maka oo aanay garanaynin dadka muslimiintii dabeetana ilahay wuxuu leeyahy hadday ka bixi lahaayeen hadday kala siibmi lahaayeen gaalada iyo muslimku ilahay wuxuu leeyay subxana wa tacala lacadabna aladiina kafaruu waanu cadaabi lahaynba kuwii gaaleed laakiin waxaa laga dhex fujin kari laayay kuwii kale ku dhex jira waxaynu u baahanay qofka muslimkii qadaayaadkiisa inuu fahmo waxaynu leenahay macaalim asiyaasa alislaamiya kow waxay ku salaysantahay mafhuumi alwalaa'i walbara wuxuu ku salaysanyey yuu qofka muslimkii u hiilinaya waa inuu noqdaa inuu u hiilinayo qof kastaoo muslima fii anxaa'i alcaalam meeshii la doonaba ha lagu dhibaya shiishaan bosniya meeshuu doonaha joogo fi somaal ayamaa qof muslima oo mabda islaamiya rumaysan oo le ilaah iyo rasuulkiisa aan u gargaaraya ayuu u hiilinaya idan waa garateen almacaalim asiyaasiya lula nuqdadii koowaad oo ah man ana ana muslim huwiyadaydu identitigaygu waxa aan sita ee ii calaamadda ahi basaboorka aan sitaa ama jinsiyada aan sitaa maaha somaali maaha qowmi maaha african maaha waxaasoo dhan maaha waa muslim idan meesha muslim iyo cid kale isku haystaana maca almuslimiin meesha doorasho islaamiya kayrkeed ay joogaan ana maca almuslimiin waxaan ahay jaanibka islaamigaa ku taagan waayo dadka saalixiintii xagga hore ma tegi karaan maxaa ka dhigay dadka saalixiintii inay dadka hogaamiyaan baa ugu fiican ummaddii muslimiinta hore waxaa hogaaminayay dadkii muslimka ugu fadli badna abibakar cumar raggaan rag daba dhiganayn baa hogaaminayay laakiin waxaa meesha keenay muxuu ahaa mafhuumkay rumaysnaayeen dadkii muslimiinta ahaa waxaan leenahay marka asiyaasa alcaalamiya kale waxaa laga yaabaa mafaahimta xataa islaamigii xad inay gaadhsiisantahay mushriga iyo ahlu kitaabka la kala dhawaysanayo oo fii suurati ruom waxaa taqaanin qisaday ku soo degtay in bersia iyo ay isdileen maxay romanisca dabeetana u abibakar ku khamaarayba ama uu ku rahni ku sameeyey nin kaleo gaala rahni ku wada dhigteen qoladaasaa badinaysa iyo qoladaasaa badinaysa waa dhexe iyo laba gaalo laakiin labada gaala qol ay markaa ahlu kitaab sheeganayana xagga diinta u dhawaayeen qolana dabka caabudi jireen mushrikiintii waxay raacsiisanyihin kuwa dabka caabudi jiray abibakar muslim rasmiya mahaye wuxuu raacsiisanyey xataa kuwa kuwa kasoo yaro dhadhowe maxay ahlu kitaabka ah markaasaa ilaahay qur-aan soo dejiyey uu leeyahy gulibat iruumu fii adna alard wahum min bacdi halabihim sayalabuun waxaan leenahay ilaahay wuxuu leeyahy itaquu llaha wakunuu maca asaadiqiin manana yaan u hiilinaya ilahay baa wuxuu ku leeyahy itaquu llah wakunuu maca asaadiqiin waar alle ka cabsada oo raaca kuwa runta sheegaya asaadiqiin maca allah maca anfusihim maca almujtamac fii kulli shay kuwa saadiqiinta ku ah kuwa raac ilahay leeyay subxaana wa tacaala waxaad ka garan kartaa markaasi waa mawaaqiftay kala taagnaayeen munaafiqiintu iyo ansaartii baad garan doontaa munaafiqiintu waxay u hiilinayeen yahuudi iyo nasaare iyo beliyabaas bay u hiilinayeen laakiin ansaartii markay qadiyaddiisa soo gaadhay muslim iyo xaliifkiisii sacd ibnu mucaad raximahu allah wa radia allahu canhu markii la yidhi reer banu qurayda maxaad ku xukumi reer banu qurayda waxay ay sameeyeen khiyaana cudma dadkii muslimiintii bay dagaalkii kaga baxeen dhabarjabin bay ku sameeyeen ciidamadii kale wixii bay soo raaceen laakiin markuu mawqifku yimi islaam iyo hayru islaami reer banu qurayda waxay xulafo wada ahaayeen sacd ibnu mucaad qabiilkiisay xaliif wada ahaayeen heshiis gaashaanbuur baa laysku ahaa waagii hore wax layska wada difaaco islaamkaa yimo qabiilkanina wuu islaamay kana yuhuudinimadiisiiba kusii hadhay markii dambe ee qolada qabiilkan uu islaamay yuhuuddii waxay ku raacday xaggii xilfiga iyo siyaasadda inay muslimiinta taageerto qolada muslimiinta raacday laakiin niman mushrikiina iyo munaafiqiin iyo waxba isu tagayo yuhuud siday u gilgilayeen kolba waxugu akrinayeen bay safkii muslimka ka soo gooyeen oo yidhaahdeen axzaab baa soo ururtay caalamkao dhan baa markaa muslimka isugu tegey waayo caalamkii waagaa joogay dee wuxuu ka koobnaa maxay quraysh oo markaa qiyaadadii weynayd lahayd bani khatafaan iyo wixii daba socday yahuudiya waxay caga ku wateen waa khaswat ilaxzaabka siirada ku maqashaan axzaab oo dhan baa isu tagtay waxa laysugu ysugu tegaya in muslimka la dabar gooyo dabeetana waa tii cunanqabad bil madiine lagu wareegsanaa khaswat alkhandaq waatay dhacaysay wakhtigaasi ou nebigu kula heshiiyey qoladana inaanay dhabarjabin ku samaynin reer banu qurayda oo madiine in la wada difaacdo ayaa waaxid yahuudiya oo xuyay ibnu akhtab iyo waxbaa intay usoo galeen usoo dusay oo barnaamijkii baabiiyey yahuudi waxay aqbashay ballankii dumisay inay muslimiinta dhabar ku samayso ilaahay baa jebiyey axsaabtii markay jebiyeen muslimiintu is yidhaahdeen fadhiistana waxyaa soo degay nebiga calayh salaatu wasalaam malaa'igtu la leeyahay hubkii maanan dhiginayna keeno reer banu qurayda lagu soo duulay reer banu qurayda duulimaadkoodii markuu yimay muddo la hayeyna inxisaar baa waa la go'doomiyey go'doon dabadeedna waxay aqbaleen xakam waxay yidhaahdeen xisaarkan ah nalaga qaado waananu isdhiibaynaa laakiin hana xukumo bay dhaaheen sacd ibnu mucaad hana xukumo sacd ibnu mucaad waa ninka isku gaashaanbuurta hayana qabiil kale odaygiisi iyo dee dhan wadaadka odayga isugu wada ahaa waa caaqilkii reerka waxay ka rajaynayaan dee caaqilka mar haddii xilfi wadaag horoo badan lalahaa waayo waxay ogyihiin mawaaqif hore uu sameeyey cabdillaahi ibnu ubayigii munaafaqa ahaa oo isagu xulafadiisii waa kii nebiga siduu nafta isugu keenayey ka sii daayey dabeetana waxay is idhahdeen dee kana cabdilaahiba kooxihiisii sii daayey ninkana wuu idinsii dayn sacd ibnu mucaada laakiin oo dhaawaca oo masaajidka yaalla oo ku ducaysanaya ilaahay ow haydilin shahaado ilaahay weydiista inuu ilaahay shahaado ku arsaaqo laakiin wuxuu leeyahy ilaahayow haddana aanay naftu iga bixin intaan reer banu qurayda ishaydu ka doogsan qadiyadda reer banu qurayda meesha ku dhammaata aanan ogaan horteed ilaahayow haydilim buu ku ducaysanaya iyana waxays idhahdeen dee ninkii isku koox ahaydeene sacad ibnu macaad hana xukumo bay idhahdeen nebigu wuxuu yidhi waan ogolay sacd ibnu macad baa idin xukumaya isdhiiba waa isdhiibeen sacad baa loo yeedhay dabeer baa lagu soo qaado waa la keenay waxaa lagu keenay baa layidhi nebiga iyo muslimiinta iyo kooxdan wixii aad ku xukuntay raalli ku yihiin xukun de waataa garanaysaan xukunkuu ku xukumay isagoo leh sacd ibnu macad maanta ma jooga buu lahaa lawmatullaahi minuu ilaahay dartii cid xanaantiyo waxaasi inuu uga cabsado nebiguna calayhi salaatu wasalaam markuu xukumay waa kii lahaa waxaad ku xukuntay wax ilaahay min fawqi sabci samaawaad kaga xukumay waxaan leenahay waxaa caddaatay ninku cidduu ka tirsan yihi isku gaashaanbuur bay ahayn isku cid bay laakiin waxa u caddaatay man huwa sidaa daraaddeed qur'aanku wuxuu ina baraya faman yakfur bitaaquut wayu'min billaah waa mufaasala laga soo baxayo can ilkufri dhammaantii waaladiina ijtanabuu taaquuta an yacbuduuha wa anaabuu ila allah waxaa ilaahay inoo tilmaamaya qad kaanat lakum uswatun xasana fii ibraahiim waaladiina maca id qaaluu inaa bura'aau minkum nebi ibraahim iyo kooxdiisiiba idinku sugantay baa la yidhi ku dayasho halkee baynu kaga dayanaynaa nebi ibraahim iyo kooxdiisi markay yidhaahdeen baa ilaahay leeyahy tolkood ay ku yidhaahdeen beri baanu idinka nahay idinka iyo waxaa caabudaysaanba colaad baa inoo dhaxayn doonta xataa tu'minuu billaahi waxdah xidhiidhkeenu kaawmu ku dhisma ma jecli inaan walaalkay mawduuciisa kasii buhabuheeyo waayo walaalkeen baa inoo caddayn doonaa laakiin waxaan anigu ku dhaafayaa mawqifka odhanaya mafhuumi siyaasa alislaamiya wuxuu ka bilaabmaa mafhuumi alwalaa'i waalbaraa oo mafhuum caqadiya caqiide ku saabsana oo ah inuu qofku muslimkii fahmo manana aaniyan waxaan leenahay mas'alatu alqiyaada baa timi mas'alatu alqiyaada oo ah hoggaamintii shacabkii wuu fahmay ciddii u gargaarayo laakiin shacabku wuxuu u baahan yahay qiyaada maamul iyo hoggaamin wuxuu kaloo u baahan yahay jamaaca waa laba qadiyadood oo u baahan iyaguna inay waadix qofka muslimkaa caqligiisa ku ahaadaan haddii qofkii uu cad yahay mafhuumkuu rumaysan yahy waa in la uruuriyaa dee dadka muslimiinta waa inay organisation ahaadaan waa inay dad urursan yihin waa in dad hiil iyahoo ka dhexeeya yihin waa in dad xidhiir iyo maamul ka dhexeeya yihin waa inay dad wax wadaaga yihin walidaalik baa waxaa taqaanin ahlu sunna waljamaaca waa musalax ay culammada muslimiinta ku tilmaamaan dadka ugu fiican muslimiinta ama dadka haysta dariiqii nebi moxamed calayh isalaatu wasalaam ahlu sunna baa lagu sheegay sunatu muxamed calayhi salaatu wasalaam bay raacsiisan yihin kow waxaa kaloo lagu sheegay inay yihiin ahluljamaaca mafhuumka siyaasiga aynu u baahanay inay ummaddeenu fahamtaa waa inuu noqdaa mafhuumka inay ummadda muslimkii mid ahaato inay ummadda muslimkii wada socoto inay ummadda muslimkii wax wada qabato see daraaddeed buu nebigu calayhi salaatu wasalaam axaadiistiisa wuxuu inoogu tilmaamaya mafhuum iljamaaca inay dadka muslimiinta isku yihiin ka mathali iljasadi alwaaxid sida jidh qura oo jidhka qayb ka midi hadday cabata baa la yidhi intiisa kaloo dhammina soo jeed iyo warwar bay ugu soo jeedaa jidhku qiimo wuxuu ku leeyahay markuu wada jiro laakiin markuu keli kelayay qiimo ma leh yacnii il haddii halkaa la dhigo laa tanfac waxba ma arkayso wadne haddii halkaa la dhigana waxba ma tarayo calool haddii halkaa la dhigo iyo keliyana waxba ma tarayaan laakiin marka laysku rakibo ay qof isku yihiin markaas bay qiimo leeyihin markaas bay ishu qiimo leeday markaas bay calooshu qiimo leeday markaasuu wadnuhu qiimo leeyey markaasay fartu qiimo leeday laabudda mafhuumka dadka muslimiinta ah waa almafaahiim siyaasiya siyaasadda dadku wax kale u haystaan laakiin waxaan jeclay bal sida aniga igu muuqata inaan idin tilmaamo mafhuumka siyaasigaan u baahanay inuu mujtamacu fahmaa waxa weeyaan ma ka rabno qof saalixoo intuu cibaadaysto godmadow galo halkaa ku wardiyo ma rabno waa saalix waa cibaadaysanaya laakiin inuu meel madow keligii galo waxba ma anfacayso waxaa looga baahan yahay inuu ahaado maca alumma maca alumma alislaamiya midnimada ummadda muslimkaa ah inuu dareemo xataa markay colaaddu jirto caliy bnu abi aalib ba khawaarij muxuu ku sheegaya kuwii la socday ikhwaanunaa baqow calayna buu lahaa ikhwaanuna baqow calayna waxaan leenahay islaamku wuxuu ina barayaa sistamkaasi ah inaynu bulsho noqonno ummad markaasaa xataa cibaadaadkeenna shacaa'iri tacabudiya baa laga dhigay wax jamaaco ku salaysan waxaa layna baray maxay cibaada jamaaca ah salaad baa la yidhi tukada lakiin waxaa la yidhi markay jamaaca tahay baa ka khayr badantay keliga waxay ka khayr badan tahay maxay markay jamaacada tahy waxaa layna baray in aynu reebno wax allaaliya waxa jamaacada xumaynaya ha iscaayina ha ismaagina ha isu dhabar jeedinina ha isdulminina waxaanoo dhami jamaacada ay xumaynayaan si jamaacadu ay saliim u noqoto ayaa la yidhi waxaasoo dhan joojiya waxaa layna baray jamaacadu weliba inay ahaato jamaaca munadama jirta ummadda islaamigii maaha umma mubactara idan waxaan leenahay dhibaatooyinkayna haysta hadday ka mid tahay bulshadaynu ku barbaarno fawdawiyiinoo nidaamka aqoonoo caynka waxaynu u baahanay fardigeenna muslimka inaynu ku barbaarino qof idaariyo wax maamuli karoo fakerayo garanaya inuu noqdo sidaa daraaddeed ayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam goob walba muslimiinta waxay ahaayeen goobo munadama yani tacaabiirta cajiibka waxaa ka mid ah inuu saxaabi yidhaahdo nebigu calayhi salaatu wasalaam dagaalka wuxuu noo safi jiray buu leeyay sida uu salaada noo safo bal tacbiirka u fiirso sida uu salaada noo safo ayuu dagaalka noo safi jiray yacni laabudda min sufuuf laabudda min umma munadama ummad maamul iyo nidaam leh waa inay jirtaa walidaalika ba waxaan leenahay salaadaheenni cibaadadeenni soonkeenni waxaa laga dhigay ummaddu inay wakhti qura wada yeelato xajkeenni waxaa laga dhigay inay ummaddu wakhti qura isu wada timaado zakada aadaab ijtimaaciya baa laynoo sameeyey waxaasoo dhammi waxay ku tusinayaan inaynu u baahanay caqliyo jamaaceed inaynu dadka ku abuurno caqliyo jamaaceedna abuurmi mayso caqliya tandiimiya inaynu samayno mooyaane caqliyad maamul iyo nidaam aaminsan caqliyad xerownimo ahi waxba ma tarto waxay tartaa inay saxdo mafaahiim qayb ka mid oo ah deris la dhiga ah lakiin waxaynu u baahanay mafhuum yaro hadda xaraki iyo quri iyo waxaa maaha waxaan sheegaya waa umma umma ummaddu inay mid noqoto inay ballaadhnaatay inay ku dadaasho inta ay sii weynaan kartaba inay sii weynaatay inays haysato waxaa laynaga reebay markaasi asbaabta jamaacada kala tuuraysa dhammaanteed oo dhan waxaan u malaynayaa wakhtigu inuu cidhiidh iska yihi marka waxaan jeclaya inaan soo koobkoobo qadiyadda saddexaad aan isaga gudbo waxaynu u baahannahay qiyaada qiyaada markay dadku maqlaan caqligooda waxaa ku degdega madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo taasoo qura qiyaadadu maaha alqiyaada fii kulli mustawayaatiha baynu rabnaa waar gurigu qiyaadu u baahan yahay guriga dumistiisa waxa badiya qiyaada xakiima marka la waayo ninka iyo gabadhan laysdhinac ceryaya iyo dagaalkan iyo waxaan la leeyahay xuquuq baa loo doodayaayo war dadka muslimiinta xaq quray leeyino xaqa ilaahay dejiyaa loo dooda ma jirto ra'yi la yidhahdo anugu xaqa dumarka anu dooda iyo ra'yi yidhahdo anugu xaqa ragga anu dooda waa ragga iyo dumarkuba waa muslim xaqa muslimku qofka muslimkiina u dooda ama gabadh ha ahaado ama nin ha ahaado ilaahay baa mid walba xuquuqu xadeeyey xuquuqda muslimkaa dhammaantood loo doona saf ragna kuma jirno xuquuqu dumarka la sheegay iyo xuquuqu ragga la sheeg waxaasi galbeedka waxa ka yimi dad is haystay ahayn dadka muslimiinta oo rag iyo dumar u kala safnaayo qolaba qolo xuquuq kuwani way is oo way isgumaysteen dabeetana xuquuqda xoog baa lagu kala dhacsaday nidaamka reer galbeedee dimuqraadigan iyo waxa kan iyo dowladdan doorashada ku salaysan iyo waxa kan waxa qasbay niqaabaadkan iyo cumaashan iyo ururadan yaryar iyo waxaanoo dowladdu hadday waacato dad gilgeliyaa jooga ururo xuquuqdooda ilaashanayaa jooga laakiin inaga xuquuqda ilaahay baa ilaaliyo waa taa yidhi uma baahnid in loo loolame waxaa loo baahanya in qofka la siiyo un xaqu lahaa waxay leenahay marka qiyaadadii baa xumaatay hadday tahay mustawa albeyt guriga hadday tahay mustawa almadrasa iskuolka iyo malcaamadda hadday tahay fii mustawa almasaajid masaajidka iyo saa loo maamulayo hadday tahay fii mustawa aljaaliya hadday tahay fii mustawa yani alxaraka alqiyaada ducfi aada u weyn baa ku jira qiyaadada islaamigii waa ahlulfadliga in la qadimo dadkii muslimiintii hore waxaa maamuli jiray cidda cilmiga leh abubakar iyo cumar iyo laakiin wadaadda may ahayn yani markaanu cilmiga lena niman inta kitaaba soo akhristeenu dabeetana kitaaba yaqaana may ahayn ee niman nolosha oo dhan yaqaana bay ahaayeen niman nolosha oo dhan yaqaana ayay ahaayeen qiyaadadu mutaallabaad tiro badan bay u baahantahy waxaynu u baahanay macalimteenna siyaasigii inay ku salaysan yihiin inaynu isu diyaarinay inaynu abuuri karno soo saari karno qiyaadaadkii fii mustawa alcaalam alislaami hogaamin kari lahaa inaynu u diyaar garowno qiyaadaadkii guri hogaamin lahaa madrasad masaajid urur hogaamin lahaa saynu usoo saari karno qiyaadadu cilmigoo qura maaha waayo iimaankoo qurhana maaha diintoo qurhana maaha wax badan bay u baahantay abidar alkhafaariy alkhifaari radia allaahu canhu saxaabi buu ahaa uu nebigu calayhi salaatu wasalaam ku sifaynaya inuu yahay asdaqu lahja saxaabada ninka ugu hadalka cadcadle inuu ka mid ahaa saxaabi buu ahaa ka mida min asaabiqiina alawaliin raggii ugu horreeyay ee islaamo ka mid ahaa haddana abidar wuxuu codsaday in maamulka wax looga dhiibo alaa tastacmilnii yaa rasuula allahi buu leeyay shaqooyinkanaad bixinaysa ilahay rasuulkiisiyo madanna maamulka wax igaga darti wuxuu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam abidar yaa abadar inaka mra'un daciif innaka mra'un daciif abadarra waxaa tahay qof daciifa ah. ducfiga abidar xagguu ku jira may iimaankaa daciifa ah? kala wallah abaadar wuxuu ahaa mu'min mu'miniintii ugu horaysay ka mid a ma caqiidadaa ducfi kaga jiray kallaa wallah wuxuu ahaa qof mu'min oo caqiido saxiixa sida ma islaamkoo dacfi kaga jiray may waxaanu wadanin mutaallabaat ay u baahan tahay qofka qaa'idkii ugu baahan yahay sidaa daraaddeed buu nebigu ku leeyay isagoo saxaabiyo cilmi loo iimaan loo kana ayuu ku yidhi daciif idan waxa leeyahy war wadaadnimo ku heli maysaan maamul wadaadaanu ne wadaadada meesha ha loo dhiibo kuma dhacayso waxaynu u baahanay qiyaada xakiima qiyaadanimo cid cuntanta صaxiix iimaanka iyo diinta iyo ammaanadu waa ka mid min shuruuط اlqiyaada bay ku jiraan ugu horeeya mas-uuliyaadka waxa koowaada lagu qaataa bay ku jiraan waayo jibriil ilaahay markuu waxyiku waxyiga u doonanayay muxuu ku tilmaamay ii sheega fii suurati alkawthar maxaa ilaha yidhi muطaacin hama amiin jibriil mansilada la siiye la yidhi waxyiguu mas-uul ka noqonaya shaqadaasuu qabanaya brofessionka waxa koowaadee lagu siiyey waxa la yidhi waxa weeyaan maxay waa amiin saaxibu amaana nebi walo la soo diraa muxuu talkii ku lahaa inii lakum naasixun amiin naasix amiin ammaana bay sheeganayeen inantii yarayday doonaysay nebi muuse in shaqo loo dhiiba maxay lahayd ina khayra man istaajart alqawiy alamiin ammaana bay tilmaamaysa cifriitun min aljinni muxuu lahaa markuu lahaa anaa soo qaadaya carshigii balqiis mid baa yidhi anaa keenaya intaanad meesha ka kicin cifriit min aljinni baa yidhi anaa keenaya muxuu jinku ku dacwoonaya u shaqada ku doonayay mu'ahilaadku watay shahaadaadku watay maxaa ka mid ahaa wa innii calayhi laqawiyun amiin buu lahaa xoog badni iyo ammaanaba waan leeyahy alammaana waa min addiin waatuu nebigu laha calayhi salaatu wasalaam qiyaamuhu dhici maayo ilaa iyo maxay xataa dayicat alammaana ammaanadu marka ay dayacanta mooyaane goormay ammaanadu dayacantay marka loo tiiriya buu nebigu yidhi idaa usida alamru ilaa hayri ahlih ammaanadu waxay dayacantay marka maamulka loo dhiibo cid aan cuntamin alamaana waa shardi inkastoo soomaalidu maahmaahaan ka maqlayba waxaa ka mid ah ninkay adhiga kala quustaan bay geela u dirtaan baa la yidhi ilmahay adhiga markuu ka daayo kasii daayo la yidhaha geela ha lagu daro geelii baana labada ku qaalisanaa agtooda kay dg kala quusataabay tidhaha wasiirha laga dhigo kay doraad wasiirka kala quusatay berrinta madaxweynaha u dooratay iyo wasiirnimada waa shaakiladay hawdka kala timi ee ahaa adhiga kaka adkaan kari waaya geela ha raacday un weeyaan alamaana qadiya bay ahayd macruufa oo qofka muminka uu ku xisaabtamo oo ah qofku inaanu wax qaban karin in ammaanadiisa la hubiyo mooyaane arbaciinkii ninkii la ogaaday inuu khaayinka ahaa ee khamsiinkii la ogaaday inuu khaayin ahaa ee sitiinaadkii la ogaaday inuu khaayinyey ee sabciinaadkii la ogaaday inuu khaayinyey ee tamaaniinaadkii la ogaaday inuu khaayinyey ayaa tisciinaadkii haddana loo dhiibaya ma haada dadku ma maskaxdaa ka tirsan maye almafaahiim asiyaasiya almacaalim asiyaasiya alislaamiya ayaa haa'iba cinda alumma ah ayaan jooginba dadkaan garanaynba cidday dooran lahaayeen dadkaan garanaynba cidda wax loo dhiibayo waa inaan gartaa intaanan sanduuqulikhtilaac wax ku ridin sanduuqa wax lagu foodeeyo intaan lay odhan dimuqraadiyad wey foodee kusoo rid waa inaan gartaa waxa wax lagu doorto kriteeriyi waa inuu ii cadyi maxaan qofka ku qiimaynaya maxaan ku dooranaya markaan maxay ka helaa baan u baahnay inaan ugu rido ilaa markhaatigan ilaahay baa weydiinaya qiyaamaha eh waa markhaatiga ilahay baa weydiinaya waa inaan gartaa waxaan wax ku qiimaynayo si aan wax u doorto umma jaahilana ma garata waxay wax ku qiimaysa inay tiraa waa nala reer mooyaane ama waa nala qoys ama waa nala caynkan mooyaane waxaan leenahay marka ammaanadu waa shay asaasiya ah. laakiin waxaa kaloo asaasiya ah baynu leenahay alcilm walkafaa'a in manaasishan qiyaadiga aqoon loo leeyey iyo cilmi iyo hoggaamin tusaalayaal baan idin siinaya nebiga calayhi salaatu wasalaam aan idinka siiya taarikhdiisii mujtamaca la hogaaniyaya dad baa u haysta mujtamacu inuu mujtamac malaa'iga iyo malaa'ig maaha dadka la hogaamiya waa bashar mujtamaca basharkaa maxaa ku jira waxaa ku jira munaafiq waxaa ku jira gaal waxaa ku jira muslim waxaa ku jira taqi waxaa ku jira faasiq waxaa ku jira qur-aanka waxa alfaad ku aragteen oo dhan baa dee ku jira mujtamaca la hogaaminayo ma aha inta salaada tukatay safulawalkii aan shanta salaadood ka habsaamin wada saalixiinta eh ilaahay ka cabsa intaa maaha inta la hogaaminaya dad baa u haysta mujtamacu inuu noocaa noqdo noocanuu yahay una qof waliba wixiisa ka adiga war nooca ma aha mujtamac darajo malaa'iga gaadhay caalamku ma jiro kii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam baa munaafiqiintu halkaa taagnaayeen joogeen mujtamacu nebigu hogaaminaya yuhuud baa ku jirtay waayo dawla islaamiya bay ahayd taxta dawla islaamiya yuhuud baa joogtay munaafiqiin baa joogay bal e wakhtiyada qaarkood gaalaa joogtay muslimiin baa joogay abibakar iyo cumar iyo cuhmaan baa joogay mujtamacu intaasu ka kooban yaha la hogaaminaya see loo hogaaminaya waxaan leenahay hogaamintu cilmay u baahan tahay iimaanka ka sokow cilmay u baahan tahay maalan tusaalehan siya munaafiqiinta munaafaqnimadu inkastoo malaha oo iminka siyaasadaba nifaaqa loo yaqaano nifaaqu waa wax aada u khatar ah suurat albaqara ilaahay markuu mu'miniinta ka warramayo shan aayadood buu ku sifeeyey gaaladii markii laga warramayna laba aayadoodoo qura lagu sifeeyey warkoodaas ka cad munaafiqiintii marka ilaahay ka warramayay saddex iyo toban aayadood baa ilaahay kaga hadlay saddex iyo toban aayadood waayo qadiyadooda waa qadiyad khutuura badan leh qof kulana jira kaana jiroo meesha joogo aan kaa maqnayn oo roorayo waa qadiya khutuuro midhana munaafiqiintu had iyo goor masaakiinta ma noqdaan masaakiintu had iyo goor muslim ba iska noqdaan hadday islaamaan islamka iska wada qaataan munaafiqiintu had iyo goor waa kubaraa atadruun akbar munaafiq fii cahdi saxaaba soo maray wuxuu ahaa cabdillaahi bnu ubay waladii tawallaa kibra akbar munaafiq cahdigii nebiga joogay calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa maxay cabdilaahi bnu ubay cabdillaahi bnu ubay nifaaqa intan leeg maxaa ku kalifay kursuu doonayy saama wogti cabdillahi kursuu doonayo uu arkayay in laga qaaday waayo dhacdaa dhacday oo axadi saxaaba markaasi nebiga uga warramay dhacdada dhacday waxay tahay ghaswati bani lmustaliq qadiyad weyn baa dhacday laakiin anigu aan meel qura usoo soo noqdo cabdillaahi ibnu ubay ibnu suluul wuxuu ahaa nin ka tirsan ansaarta qabiilkay ka tirsanaayeen khasraji ah ayaan rajaynaya aws iyo khasraj dagaalo badan baa soo maro xarbu bucaathu ugu dambeeyey oo shan sannadood laysdilayay in yar ka hor intaanu islaamku soo gaadhin mararku islaamku soo gaadhayay unbay nabad qaateen ayaa labadii reer heshiiyeen waxyaabihii lagu heshiiyey waxaa ka mid ahaa in cabdillaahi madax laga dhigo oo suldaan loo doorto oo labada reerba isku hogaamiyo cabdilaahi suldaannimadiibuu u sharaxnaa dabeetana waxaa loogu tala jiray in loo talo kharzigii waxaa loo tolayay taajkii iyadoo taajkii cabdilaahi uu socdo ayay bacdi saxaaba madiine yimaadeen oo qoladii bayc alcaqaba lula iyo bayc alcaqaba taaniya dhacdoo dabeetana reer madiine islaamkii soo gaadho nebigu muscab ibnu cumayr uu soo dirayo muscabna uu diintii ku faafiyo dabeetana islaamkii uu xoog u faafayo ilaa hijradii dambe ay dhacdo nebigii iyo saxaabadiisiiba ay soo hijroodeen nebigu wuxuu soo galay baa la yidhaha madiina iyadoo ninkii odayga ahaaye la odhan jiray cabdilaahi ibnu ubayi uu u sharaxanya kursiga madaxtooyada madiina oo markaasi taajka loo toli lahaa ayuu nebigu soo galay dabeetana dadkii islaamkii bay raaceen qadiyaddii baa isbeddeshay alwalaa walbaraagii baa dhan kale u janjeersaday dawla islaamiya baa meeshii ka asaasantay dadkii nebigoodii bay raaceen cabdilaahi colaad buu qaaday ee nebi maxamed kursu kaa qaaday colaaddaas buu qaatay odhanaysa nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu kaa qaaday kursigii dabeetana wuxuu bilaabay cabdilaahi oo aanu marnaba u yaraysan siduu mujtamacan muslimka iyo dowladda islaamiga u dumin lahaa wuxuu bilaabay intaanu soo islaamin saxaaba baa nebiga u yimaadeen waxay dhh ya rasuul kaalay bal majliskayga soo wacdiyo meeshuu soo maray nebigu calayh isalaatu wasalaam wuxuu yimi cabdilaahi bnu ubey oo majlis fadhiyo wuu soo agmaray cabdilaahi bnu ubey baa afku ka xidhay nebiga calayh salaatu wasalaam isagoo leh laa tadburu calayna annaga boodhkayna iyo qurunkiina xagga noola dhaafa buu leeyay nebigu calayh salaatu wasalaam kooxdii meesha fadhiday buu qur-aan ku akhriyey markuu xoogaa ku akhriyey ayuu wuxuu ku yidhi ijlis fii beytika walaa takshanaa fii majaalisina gurigaaga fadhiso hanaga imanin majaalista iyo wax kan waa markii uu weli gaalnimadiisa caddaysanayay laakiin siyaasiyiinta waxaa lagu yaqaanaa kaadhka hore hadduu u socon waayo inuu deka labaad la baxo waa wariqa maxruuqa inaad noqotaa waa doqoniimo inaad meel iskaga adkaysato oo dabeetana ilan iyagu mabdiyiin maahe waa maslaxiyiini dee maslaxaddu xaggaa u socon weydo hadday xagga kale u soconayso dee waa la istadraaciya xagga kale unbaa loo raaca sidaa daraaddeed cabdilaahi gaalnimadii wuxuu arkay in dadkii laga kaxaysto dee meeshii aanay kursigaasi aanu xaggan ka soo noqonaynin dabeetana wuxuu damcay inuu xagga haddaba isu daadraaciyo xaggaa warjiraayo inuu xagga kan islaamnimadiibu iska soo qaatay laakiin maxay noqotay islaamnimadiisu sheeganayay waxa weeyaan walaa walbaraagiisii muu caddaanin sidaa daraaddeed ghaswatu banu qaynuqaac reer banu qaynuqaac waxaynu naqaanaa inay gabadh muslimada qaawiyeen dabeetana gabadhii nin muslimi uu diriray oo kii qaawiye waxyeelay dabeetana isagii leedee dilay haluma dagaalu halkii ka bilaabmay nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisaa soo duushay iyagoo cirdigii qofkii muslimkaa ah ilaalinaya iyo ninkii la dilay shan iyo toban maalmood baa lagu hayay cunaqabatayn hareeraa lagaga wanaagsanaa akhiiran waxay aqbaleen inay isdhiibaan ayay aqbaleen oo xukumka nebiga alayh salaatu wasalaam ay u hogaansanaadaan bacda shahr yani waa bacda shahr min islaami shan iyo toban maalmood buu xisaarku soconayay laakiin cabdilaahi markaa intuu islaamka caddaystay bil qura laga soo wareegay gebigiisuba saxaabadaba wuxuu la joogaa maxay waa bil waaxida bisha uu la joogo shan iyo toban waxaa socday xisaarkaa socday macnaheedu waxa weyaan rabshadani intaanay dhicin shan iyo toban casho ka hor ayuu ninkani diinta soo qaatay ama uu islaamnimadiisa sheegtay laakiin cabdilaahi mowqifkiisii buu taagan yihi oo ah reer banu qaynuqaac iyo isagu qabiilku ka dhashaa xilfiwada gaashaanbuur horay lahaayeen oo qoladani dee qoladu odayada u ahaan jiray bay ahaye yuhuudda ahay cabdilaahi islaamnimadiisu dee ismay dhibine safkan iyo waxan inuu khalkhaliyaa un bay haydeen wuxuu nebiga intuu ku dhegay buu leeya axsin fii mawaaliy ii hagaaji u samafal nimankaanu gaashaanbuurta wada nahay nebigu calayhi salaatu wasalaam uu ku dhiyaro dhagaaday muu rabin inuu aqbalo hadalkiibuu ku celceliyey oo ku celceliyey oo ku celceliyo nebigu ka dayn waayey nebiguna uu ka sii jeesta ilaa iyo markii dambe nebiga ku dhegay halkaa fatxada yare uu leeyahy jeebka waa fatxadan yare khamiisku uu leeyahay halkaas buu nebiga qabtay calayhi salaatu wasalaam cabdillahi bnu ubey isagoo leh axsin fii mawaalay nebiguna intuu cadhooday ayuu wuxuu leeyay waar sii buu nebiguna leeyay ilaa iyo wejiga nebigu alayh salaatu wasalaam uu madoobaaday si uga cadhaysan ninkani uu leeyay waar sii daa aqbalin way xakarsilni buu nebigu leeyay isna kama aqbalin laa wallahi laa ursilik buu leeyay xataa tuxsina fii mawaalay ilaahay baa ku dhaartay inaanan ku sii daynaynin ilaa iyo dadkan ii dayso nebigu alayh salaatu wasalaam wuxuu leeyay cabdillahi ibn ubey ba wuxuu le waa afar boqoloo nin oo arbacamiata xaasir wa talaatmiata daar afar boqoloo nin oo yani hubaysan iyo saddex boqoloo nin oo duruuc waa nimankii buu leeyahay nin madow iyo nin cad bay iga ilaaliyey ayaa doonaysaa maalin qura inaad wadalayso ma ogoliya halaysii daayo anigu waxaan ahay buu leeyahy laakiin markuu qadiyadan leeyahay ma wuxuu iska dhigayaa nin qoladan la socda eh, munaafiqiin eh, yuhuudda maya inii imra'un akhsha dawaa'ir buu leeyay boliticaly maslaxad baan inoogu jirin buu leeyay yaan maslaxadda mujtamaca la haddii nimankan la laayo rabshada ay ugu badanaysa dagaalada badan iyo caynka inii imra'un akhsha dawaa'ir buu leeyay anugu waxaanahay nin dhibaatooyinka dambe iyo cidhibxumada ka baqaye ha la sii daaya buu leeyay nimankan nebigu calayhi salaatu wasalaam munaafaqan wuu ka aqbalo wuu u sii daayey hadda u fiirso waa cabdilaahi waa afar boqoloo yuhuuda waa goob dagaal waa mowqifka caynkaasiya wuu aqbalo wuu isaga sii daayay mawaaqiftiisa siyaasigaa baan doonayaa inaan tusiyo iyo haddana sida loo wadee loola dhaqmayay waayo qiyaadadu may ahayn un abibakar iyo cumar may maamulaynayn maca munaafiqiin maca yahuud maca waxaan o dhan bay qiyaadada islaamiga isku waday sida daraaddeed ghaswata uxud waa tii la qaatay mowqafa in la dagaalamo oo laga hor tago gaalada waa tii laga hor yimi bartanka markii la marayey uxud in yar loo soo jiro ciidanka muslimiintu marka ay wateenba kun qof bay ahaayeen ayuu istaagoo intuu u khudbadayu saddex oo qof buu dib u ceshaday arag ninku siduu sumcadda u leeyo dadka dee weli barh baa dhegaysanaya saddex boqol oo qof ayuu dib u celiyey saddexda boqoloo qof markuu dib u celinayey ma dhabbaayo ra'yigiisiibaa la qaadan waayey dadka barh baa waxay leeyihin markii uu xaggeer madiine gudaheeda jooguu ra'yi soo jeediyo ra'yigiisiiba agtariyo laga raacoba ma dhabbaayo ra'yigu qaadan waayo ma qabo waayo hadduu masalada marka horeba diidanaa demu iska hadho muxuu soo doonayay wuxuu rabay balbala fi saf inuu sameeyo marka ay muslimiintu xaaladdu ugu adag tahay inuu jebiyaabuu doonayay waayo haddaanu dagaalka doonayn madiinaba kama soo baxeen u iska hadhi lahaa laakiin markii horena wuxuu rabay intuu dadka ku soo daro isagii munaafiqiintiisa wuxoo dhaba inay soo raacaan marka labada ciidan iska soo dhadhowaadaanna oo saddex kun ciidankii gaaladu iyo halkan degan yahay inuu muslimiinta safkooda intuu khalkhal ku rido oo laba u kala jebiyo dabeetana ay niyad jabaan oo isdhiibaan sidaa daraaddeed markii mowqifkii lagu soo dhawaaday buu saddex boqoloo ciidankii ka mida la noqday siuu safka balbala ugu rido ilaahayna waa kale wa fiikum sammaacuuna lahum muslimiintu markaanu walaa walbaraa caqiidadiisi xoog u dhisnayn mafhuumkiisa siyaasigii markaanu caddayn markuu qofka iska dee qof wanaagsan moodayaanu aanu waxa niyadda ugu jiro ogeyn waxa laga yaba inu israa ninka weyni sax weeyaan ama sabab kaloon inuu dhegaysto markaasaa ilahay leeya wa sammaacuun waxaa idinku jira yahuuddan iyo munaafiqiinta iyo waxa ka qaar u dhag raaricinayo waxay sheegayaan dhegaysanaya nebigu ninkan mowqifkiisa wuu ogaayo wuxuu ilaalinaya mujtamaca kan waayo ilaa xad buu gaadhsiiyey laba daa'ifo oo banu xaarat min alaws iyo banu salama min alkhasraj xataa ay noqon gaadheen iyaguna laba kooxood oo saxaabada ka mid a ah, oo aws iyo khasrajba ka mid ah ayaa ku sigtay inay dagaalka iskaga noqdaan oo ilaahay qur-aanka ku sheegayaa leeyay id hama طaa'ifataani minkum an tafshala wallahu waliyuhuma wacalى allahi falyatawakal اlmu'minuun waxaan leenahay wuxuu samaynayey inuu balbala safkan ku rido ninka caynkaasi iskama wada dhigayn dee nin islaamka necib ee wuxuu aha xagga kalena nin iska dhigayo inuu islaamka u gargaarayo wakaasoo arrimo cajababa laga sheega ibnu hishaam baa wuxuu leeyahy munaafaqa kan khadaaciisa foolxumadeeda buu yidhi iyo siduu u dhaqmi jiray marka uu nebigu maalinta jimco khudbadaynayo ayuu nebiga horti ibuu istaagi jiraa la yidhi salaada jimce nebiga horti ayuu istaagi jiray markaasuu wuxuu odhan jiray haadaa rasuulu llahi sala allahu alay wasalam bayna adhurikum akramakum allahu waacaza bikum fansuruuhu wacazaruuh wasmacuu lahu waaطiicuuh warkani buu yidhaahdaa waa ilaahay rasuulkiisii oo ilaahay idinku gargaaray oo waa kan ee u gargaara oo u hiiliya oo waa kaasoo dabeetana wuu fadhiisan jiray waa khudbadda jimca intaanu nebigu jeedin buu intaa kasii horjeedaya ou leeyahy nebiga ha loo hiiliyo gargaara ilah ba dabeetana wuu fadhiistaa baa layidhi khaswatu uxud markuu wixii sameeyey ee uu tegey ayaa jimcihii dambe muslimku isu yimaadeen ibnu hishaam wuxuu leeyay jimcihii dambe isa soo taagay haddana foolxumadiisa isagoo leh haadaa rasuulu llahi acazakum allahu bi isagoo leh waayo ninkani da siyaasiya buu rabaa inuu cayaaro mar rabo inuu bulshada ka baxo ee weli wuxuu rabaa toobkaa ah islaamnimada inuu sito wuxuu ahaa itisaaleed badan nin lale gaalada iyo yuhuudiya waxa kan oo waa ka qur-aanku tilmaamaya inuu lahaa xataa lain ukhrijtum lanakhrujanna macakum weedhahaasoo dhan waa ka sheegaya maxaan uga jeedaa ninka caynkaasiya ah. maalintuu wararka sheegay ee lakhrijana alcaza minha ladallow sheegay ee wiilkii yaraayee zayd ibnu arqam uu warkiisii iyo adeerkii u sheegay adeerkiina nebiga usoo sheegay calayhi salaatu wasalaam ee akhbaartiisii ay caddaatay ee odayadii yimaadana yidhaaheen lacalla wiilka yar baan maasaani waxu maqlayne ninka weyne waxa kuma hadal ee ilaahay qur-aanka soo dejiyey wiilka yar warkiisa run lagu sheegayo oo la sheegaya cabdilaahi inuu munaafiq yahay waxa kanoo dhan sameeyey ayuu cumar yidhi ilaahay rasuulkiisiiyo mur cabaad ibnu bashar falyaqtulhu cabaad ibnu bashar ninkan ha dile far buu yidhi hala dila kan nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi fakayfa yaa cumar idaa taxadada annaasu ana muxammadan yaqtul asxaaba maxaad odhan doontaa nebi eh, cumarow hadday dadku ha ku sheekaystaan yani qadiya siyaasiya waa nuduuj siyaasiya maxaad yeeli doontaa buu nebigu leeyahy cumarow hadday dadku ha ku sheekaystaan moxamed asxaabtiisuu laaya isagoo koog inuu munaafiqayay ayuu maslaxo ka weyn u ilaalinayay inaanu dilin loo reebayay sida tan dabeetana nebigu farsamo kaluu heloo ah dadka ugu yeedh buu yidhi inay guuraan waa la raray dadkii habeenkii oo dhan bay socdeen maalintii dambe oo dhan bay socdeen waagii dambaa u beriyey naftiiba iyagoo haysatuu meel dejiyo waa la wada daato waa la seexday ilaa dadka maskaxdoodiiba wixii ka maydhmeen dabeetana ilaahay qur-aan soo dejiyey wararkan kaga warramaya qadiyaddaan uga jeedaa maxay tahy waa dambe markuu fadeexadihii cabdilaahi ibnu ubaya ay caddaadeen ayuu wuxuu leeyahay ibnu hashaam nebigu wuxuu ku yidhi cumar kayfa tara ya cumar amaa wallahi low qataltu yowma qulta li qtulhu la arcadat lahu unuf ka waran buu ku yidhi cumarow ama arrinka sidaad u arkaysaa maanta cabdilaahi waa maalin dambood dee munaafiqnimadiisa ay caddaatay oo raggii bergii hore u yara xaglinayay wada ogaadeen oo layidhi waar munaafiqiyo ka bax dadka lagu yidhi haddaan maalintii buu nebigu yidhi dili lahaa dad baa maanta us maalintaa la cadhoon lahaa ama qabiila ku raacma wax kale dad baa la cadhoon lahaa laakiin maanta buu yihi walow amartu halyawma biqatli laqatalatu kuwii maalintaa u cadhoon lahaa maanta haddaan idhaahdo dila way dili lahaayeen markaasuu cumar yidhi qad wallahi calimtu laamru rasuuli sala allau alay wasalam acdamu baraka min amri waxaan uga jeedaa qiyaadadu mutaallabaat badan bay rabtaa mujtamac baa lagaa rabaa inaad hogaamiso jaaliyad yar masaajid organisation yar in weyn dawlad mujtamaca waa inaad ku tala gashaa mujtamac malaa'iga inaanad hogaaminayn ee waa inuu qofka qaa'idki yahay qof wadi kara munaafaqaasi iyo yahuudiga iyo gaalka iyo dadka muslimiinta isku wadi kara mabda waa inuu mabda islaamiyayey laakiin qofka qaa'idka ah iyo jajabnidiis iyo waxa looga baahan yahy ma aha oo keliya ee wadaad baan ahay ee waxaa looga baahan yahay farsamada inuu garanayo administrationkiis iyo maamulkiis iyo wixiisi inuu garanayo waxaan jeclay waa laidigo warqad baa laysiyey mala kaarhkii casaun baa harhsane baryaha cas baa la taagayay waxaan jeclay inaan kusoo koobo weedh ah macaalim fi siyaasati lumma haddaynu nidhi tilmaamayna waxaynu sheegnay nooc min alcaqabaat ina hor yaalla waxaynu u baahannahy macaalimteennu inay irtikaasto qofka muslimkaa inaynu fahamsiino kuu yahay cidduu u hiilinaya iyo cidduu u gargaaraya haaniyan inaynu garadsiinno ummadda muslimkii inay jamaaca la'aan noolaan karin o aanay jamaaca ka maarmin mafhuumkaasi idaarigaa ee maamulkale ee jamaacad inaynu ku abuuro haalian inaynu dadka u diyaar garayno siday qiyaada u noqon kari lahaayeen ummad dad hogaamiya ummana marka ummad la yidhaahdana nooc waliba wuu ku jiri doonaa oo ma helay siduu nin yaroo wada weysaysato salaatuleylka tukatee waxaad hogaamin doontaa un dad munaafiqiin iyo nooc walba leh jamaacaddu nebigu hogaaminayna noocaas ahayd macalasaf waxaan waxaase dareemayaa in badan inaynu kuraasiis ka fuullay jaaliyaad iyo meelo badan iyo meelo badan leh inagoo aan saa dadka loo hogaamiyaba waxba ka aqoon hogaamintuse waxay u baahantahy mawaahib way leedahay ilaahay uu bixiyo oo qofka la siiyo laakiin waxay kaloo leedahay ashyaa muktasaboo la barto oo la fahmi karoo la garan karo min alkitaabi wasunna haddii si fiican loo daraaseeyo waa laga fahmi karaa culumta basharkuna tajribo badan bay leedahay waxaan kusoo koobayaa markaasi mutaallabaadka qiyaadigaana waa inaynan ilaabin mujtamacana waa inaynu ku talagallaa mujtamac inuu yahay wax waliba ku jiri karaan ka loo baahanya in la hogaamiyo ee malaa'igana aad hogaaminaynin wallahu aclam wabilahi tawfiiq jasa allahu khayran eh, sheekh mustafa muxaadarad qayimka ahayd ee uu soo jeediyey ciwaankeeduna ahaa macaalim fi siyaasa alumma alislaamiya waxaan insha allahu tacaala markaan u imaanaynaa dowrka asilada ama qaybihii su-aalaha ku saabsanaa waxaa su-aasha kore ee ku saabsantay sheekh mustafa waxaad nooga hadashaa had iyo gooraale siyaasadda iyo maaragta arrimaha la xidhiidha haddaba ma jiraan buu leeya sheekh mustafa kutub aan kaa dhaxalno islamarkaana aan ka akhrisano mawaadiicda aada nooga hadashay ee maaragta aada noo falanqaysay hadday jiraanse xaggeen ka heli karnaa iyo maktabadeen akhi fillaah haddaad kutub doonayso culammada iyo dadka muslimiinta ee mufakiriintii wax aada u badan bay qoreen laakiin himamkeennaa yar iyo waxaynu akhriyayno ma aha qadiyaddani qadiyad maanta miskiinkan idin hor fadhiya u baahan inay mufaker ka dhigtaan oo tidhahdaan waxaa aad ka hadasho maad qortay waxaan aan sheegaa waxa iyagu sheegaan culamadii mufakiriinta muslimiinta bacdi alkutaybaat agtiina ka buuxa un akhriyaa wax ka badan maan sheego waxaan markaa idin tilmaamayaa war majaalka siyaasiga islaamigii waa uu faqiir ahaa waa jirtay laakiin maanta aad buu usoo kobcaya waanu leeyahay ruwaaddiis iyo mufakiriintiis iyo ciddiisa badana wax ka qora ayi maktaba islaamiya aad la xidhiidhana jaanibkaasi athaqaafa waliba qismiga dee ku saabsisan human scienceska ama waxyaabaha kan eh, adabka iyo waxaan basharka ama iqtisaad ha noqdo ama siyaasa ha noqdo ama yani waxaan isku xidhan had iyo goore bini aadamka lagu hagaa war waa badantay kitaabadiisiiy miskiinka kitaaba ugama baahnid inay maktabadda islaamiga ku noqda wallahu aclam eh, jaza allahu khayran maxadar sheekh tanna su-aashaana waxaa inooga timid nin aad iyo aada maaragta yan u kulul cabanayana leh sidaan soo socota waxaan kaaga digayaa axmed cigaal inaad su-aasheeda aada hoosgelisid markaan waxaana doonayaa buu leeyahay su-aasheeduna ay tahay waxaan nahay buu leeyahay ururada islaamiga ee ku nool wadamada scandinavianka waxaan xaadiray buu leeyahy shirar aad u tiro badan stockholm kii lagu qabtay iyo tibori marar kala gedisan had iyo goorana waxaa lagu baaqahay muslimiinta geyigaa degan ee scandinavianka in la mideeya haddaba maxaanu u samaysan weynay urur annaga noo qaasa oo maaragta yani maxaan ku dhaha danaha iyaga ka hadla ee midaysan aan ahayn macnaha ururo isku yimid sida badana lagu qoro boorarka maaragta yacni shirarka aday kugu socotaaban umalayn su-aashuna <laughs> ayib eh, su-aashan kalena waxay ku saabsan tahay macnaa waxa weeye isla mawduuca ah in xisbi siyaasi ah maadaama aan ku noolnahay waddamadan eh, scandinavianka isla markaana macnaha waeyaan loo codeeyo xisbiyaal maarata cilmaaniya ama xisbiyaal gaalo ah mayay bannaantaa markaa in loo codeeyo iyadoo laga rajaynayo maarata in uu cawaa'id siyaasiya ama maarata faa'iidooyin siyaasadeed in laga helo macnaha ama masaalix ay u qabtaan muslimiinta xisbi maxaya eh, waxa uu doonayaa in loo sheegay inay bannaan tahay in axsaabta siyaasiga ee ka jirta waddamadan scandinavianka in loo codeeyo codka la siiyo voodka la siiyo si ay muslimiinta iyaguna ay maarata wax ugu qabtaan ama ay maarata siyaasooyin ay ay muslimiinta ku wajahaan ay siiyaan taqriban sida waa mas'ala fiqiya ahlulfatwana u baahan dee waynala joogaa mala caalimkeenna cumar baa la weydiin bay la tahy anuu ra'yi kuma lihi waxa ay ku saabsantaa laga yaabaa su-aashaan xagga maaragta yacni masaa-ishii ku saabsanayd macnaha shirkii wadaadada waxa uu leeyahay shirka wadaadada ee lagu qabanayo masalan xamar oo kale ama meelo kale gedisan maxay u dhacdaa buu leeyahay in wadaadada kaliya lagu casumo oo aysan u dhicin maaragta in siyaasiyiin kale laga soo qaybgeliyo maadaama meeshu siyaasad ay ku salaysan tahay in siyaasiyiinta kale ay kasoo qayb galaan macnaha loogu yeedho shirarka islaamiga ee dhaca ee aysan dhacin wadaadada kaliya in loogu yeedho meesha maadaama siyaasad looga hadlayo runtii ummad islaamiya hadday jirto oo itijaah islaamiya ay leedahay waxaa habboon bikulli jawaanibiha inay mustaqbalkeeda ka wada shirto laakiin waxaan leenahay dee siyaasigu hadduu cilmaaninimo marka hore rumaysay ima ogola isagaan raba inuu kasoo qayb galo qofku mabdaa waa inuu ku qancaa aqoontiisuba yay badnaanin mabdaa waa inuu ku qancaa hadduu siyaasi cilmaaniya markaasi yahay dee asal buu secularism aaminsan yihi oo asal baanu kula mabda ahayn yacnii shirka shuuciyiinta ideologiga ay leeyihiin dee rasamaaliyiintu ma tagaano kama soo qayb gala waayo waxba ugama danaha marka siyaasigu hadduu nin cilmaaniya yahay de isagaan rabin laakiin hadduu qof siyaasa islaamiya ku fakeraya uu yahay waxaan leeyahay ugama xaqa laha kuwa culamadoo quriyay isna in ra'yiga la weydiiya u ka qayb gala dadka muslimiintaah qadaayaadkooda iyagoo u dhan waayo waktiga ayaa cidhiidhi igu noqday ee macaalimta waxaanu arkayay waaweyn inay ka mid tahay almaclam ashuura oo u baahnaa runtii inuu noqdo maclam aan xoog u tilmaamo oo ah waxyaaba rabnay inaynu mujtamaceenna ku tarbiyayno macalimta siyaasiga islaamiga ah inaan cid gaari uun dadka intay godmado ula gasho usoo goynin oo ku un odhan waxaas baa lasoo soo gaadhay inay dadku waxooda ra'yi ku yeeshaan afkaartooda inay ku yeeshaan wixii ilaah iyo kitaabka alleh iyo sunnada nebigu goysay iyada dee caalimna war kuma leh cid kalena kuma leh waxa kale ra'yi ah dadku aaraada wuu siman yihi sidaa daraaddeed waxay ahayd in aada ummadda loogu faafiyo siday u shuurayn lahayn shuuraduna ma aha qadiya siyaasiya baxta ee waxaan leenahay waa qadiya mabda'iya islaamiya mana aha qadaayaadka waaweyn ummadda qura xataa kuwa yaryar waa in laga shuuray nebigu calayhi salaatu wasalaam waxaa la yidhahdaa saxaabada waxay ku sheegaan cid ka mashhuuro badnayd ma jirin cid walba wuu la tashan jiray ilaahiyna wuxuu qur-aanka inagu baraya xaalaadka ugu adag inaynu ka wada tashanno maxaa ka mid a ah? gurigu inuu shuuro ku dhisnaado yani guriga waxaan had goor laysu haystee laleeyahay gabadha xaq laga qaadiyo odaygaa xaq iyo odaygaa xaquu lahaa waayey macnuhu wuxuu ka yimi reerkaan wada tashan hadduu reerku wada tashado talada la gaadho dee odaygaa meesha ku maamuli lahaa odaygu maaha dictator la yidhi dadka hor fadhiyo adigu xaggaa doonta u waxay ahayd carruurta iyo odayga habarta iyo ilmaha iyo waxaba in lala tashado ma waxaan uga jeedaa odaygu taladayuu yeelanin maya war waa barbaarin aad odayow carruurtaada barbaarinayso aad barayso inuu qof yahay qof fakeri kara qof wax niqaashi kara qof wax qofka haddaan waxaan practicali loo tusin shuuraa bannaan shuuraa bannaan haddaad ku tira waamruhum shuuraa baynuhum haddaad u akhrido waamruhum shuuraa baynuhum isna u akhriyo ka tegi laakiin wuxuu wuxuu u baahan yahay practicali in loo fuliyo hadduu odaygu markaa intuu jalso u sameeyo reerka haweenaydiisa iyo carruurtiisa iyo waxaanba la yidhaha berri maxaynu qabanaa laga wada tashado waa inuu qanciyaa oo siduu u qancin lahaa waa u dadaala qadaayaadka ugu adag hooyada iyo aabbuhu markay kala tagaan baa la yidhi hadday caruur leeyihin ilmahaasi uu naasku nuugayo naaska ka goyntiisa baa la yidhi waa inay shuura ka dhacda suurat albaqara baa ilahay ku tilmaamaya haddii la yidhi waxay ka wada tashanayaan odagaiyo islaamtii kala tegey ee isfuray ilmahoodii ay naaska gabadhu jaqsiinaysay ayay ka wada tashanaya in naaska laga gooyo iyo inaan laga gooynin hadday wada joogi lahaayeen markaa maxay ka wada tashan lahaayeen waxaan leenahay markaasi maaha arrintu siyaasiyiinta maxaa wadaadada ugu yeedhi waayeen waxaan oo dhamiy waxaan leeyahy war weli wuu inaga maqaya inaynu kobacno oo u kobacno qaaba inaynu qadaayaadkeenna had iyo goor ummadda aynan ka qarin ummadda inaynu la tashanno ummaddu inay wada tashato ummaddana inaynu u soo jiidno mabda'a islaamigaa dhankiisa siyaasiga cilmaaniga laakiin aniga qiimay uguma fadhiyo la tashigiisu waayo marka hore aynu kale mabdanay qiimo badan iguma fadhiyo wallahu aclam eh, jasa allahu khayran sheekh mustafa siduu uga jawaabay su-aashaana waxa ay maarata yani ku saabsan tahay fikradda laga qabo dadka reebaadiyaha dad badan oo reer miyiya ayaa ka boqolkiiba boqol ka ra'yi wanaagsan dad reer magaal ah marar badanna waxaa lagu celceliyaa ree maarata reebaadiye galti wax magarad badanaa marka waxaan doonaynaa maarata su-aasha su-aal kaleo ku lifaaqan ayaa waxay odhanaysaa sheekh mustafa waxaad ku sheegtay dadka soomaalida inay yihiin dad maarata yani nolol remiy ah oo sadxiyiin oo maarata yani iska sahlan ra'yigoodana uusan si badan maarata yani usan uusan ahayn mid qoto dheer haddaba waxaad noo kala saartaa miyay kala xeel dheer yihiin labadan eray badow reebaadiye keebaase labadooda liita qadaayaadka musطalaxaadka la yidhaahdo waa laa mushaaxata fi lisطilaac baan ka maqli jiray culamaa usul oo yidhahda runtii reerbaadinimadu salbiyaad iyo iijaabiyaadba way leedahay yani positive iyo negativeba wax fiican iyo wax xunba labadaba way leedahay wax fiican oo aad u badan bay leedahay oo lagu yaqaano reer deeq bay leedahay anaani maaha hadiyo goor qofka reer ku noole waa qof nakhwa leh waa qof yanii aan aqbalin dulinimada iyo in la gumaystaa mase la cadaadiyo ama caynkana aan aqbalin wax badan oo sharaftiya buu leeyahy naqaatu dacufna wuu leeyahy meelo uu ku liitana wuu leeyahy waxaynu ka tilmaamnay maadaama inagu aynan xadaarad lahayn inagu ma kala lihiin magaalo baadiye waxaanaa kala sheegaysaa xamar iyo kagela raaca waa isku nooc ma aha xadaara meeshan ma taalo waa ahlu badwi uun midna weli geeli raacaya midna shalaytu ka yimid xadaaro qadiimo aynu cid hore ka dhaxlayna way tirtirantay yacni melihi qarnigu ma lahayn xadaare wuu lahaaye waynu luminay maynan soo gaadhin waa iska baabaaday caqliyada markaa aynugu jirta ama surwaal ha xidho ama macaws ha qaato ama go-yar ha guntadee caqliyadu waa caqliyadaa socodka ku wada salaysan ee iminkana aad dayaxa inaad gaqabataan sii raadinaysaan soomaaliya laga yimi waa caqliyadaa raran ee waxayda tuurta ku sidataa waxaan leenahay markaa caqliyadeennaasi melihi ma laha wax bosatifa ee wax badanoo fiican bay leedahay oo ay ku ammaanantay oo ay reer magaal badan ku dhaanto laakiin waxaan kaloo leeyahay waxay leeday meelo dacfi uu ku jiro sida daraaddeed maadaamaan ka warramayo macaalim fii siyaasati lumma aynu rabnay inaynu dadkan hogaamino meelaheenna wanaaggaade waynu isla ognahaye waxaan rabaa inaan tilmaamo meelaheenna dacfiga uu ku jiro ee u baahan inaynu ka kabanno oo hore uga guuro erayadanaad kala sheegaysaana anigu wuxuun baan ujeedaa un waa dad aan lahayn tajribo dheer oo u guntan oo meel taalla ama badaawo ku sheeg ama badwi ku sheeg ama reerbaadiye waxa doonta adigu u bixiyo ama nomadic dhaho waa dad tajaaribtoodii hore ka luntay oo kolba waxay markaa haystaan u kubinaysta wallahu aclam eh, jaza allahu khayran waxa uu leeyahay maarata yani qorahaanina marar badan waxaa laga dha laga dhawaajiyaa in ninka maarata aan diinta waxba ka garanaynin uusan ku fiicnayn inuu ummadda hogaamiyo marna waxaa la leeyahay ninka ku wanaagsan ha hogaamiyo laakiin dhaliilaa imaanhaya ninkii diinta yaqaanin inuusan si fiican waxba uusan u kala aqoonin ama uusan umuurihii siyaasadda u si fiican u kala garanayn su-aasha kale marka waxay odhanaysaa ama su-aashuba tahay kuma ayuu noqonayaa kan hogaaminaya haddii labadiiba dhaliila loo yeelay aynu ku nool lahay mise ka aan rabo inaan idiin celiyo nolosha aynu imika ku noollay waa nolol wakhti soo jirtay diintii iyo dowladdii iyo wixii la kala saaray qolaba meelay isku qoqobtay qolo walibana ay nuqsaan leeday yacnii waagii hore dadka muslimiinta ah waxaani may kala baxsanayn qof kasta oo muslimi mutadayin buu ahaa markay masaladu fatwo timaado dad u gaaro mujtahidiina baa jiray oo ahlulاجtihaadah laakiin markay tahay siyaasa caama iyo afkaarta caamka iyo itijaaha caamka iyo in kitaabka iyo sunaa laga dambeeyo qof kastaoo muslimioo taas buu qabay dadkii muslimiintii hore wuxuu ahaan jiray ninku abiib dhakhtar jaraaxa markaasuu haddana minhaajka isagu ka akhriyi jiray ibnu nafiis waa taqaaneen waa jaraaxii wadnaha qali jiray dawra damawiya suqra yani qalitaanadii ugu waaweyn caalamku lahaan jiray wakhtigiisii addawra damawiya suqra waa ninkii inventionkeeda lahaa waa been reer galbeedku ninka talyaaniga u nisbeeyaan ama qoladan ay isu nisbeeyaan asalkeeda waxa lahaa qabla quruun ayay kitaabadiisa caadi ugu qorantay uu ka warramaya dawra damawiya suqra ama dhiig wareega yar uu ka warramayay nin dhakhtaroo caanoo masir degan buu ahaan jiray haddana faqiiha buu ahaa masaajidka wax ka dhiga yani waxaanay wax kala fogo kala tagan may ahayn waxuu ahaan jireen dadkii muslimiinta hore abulxasan alhaytami wuxuu ahaa nin cilmi lbasariyaat dunida ilaa waa dhoweyd nadariyaadkiisi lagaga dhaqmo xataa ay yidhaahdaan albert enishton nadariyaadkiisa fysigiska lightka ku saabsan qaybo ka mida ah tilmaamaya inxinaaga dawga uu sameeyo isagaa uga horreeyey bay la yidhaahdaan hybothesiskii koowaad waxaa lahaa abulxasan alhaytami cilmi lbasariyaat ayuu caalim ku ahaa lightska iyo waxa ku shaqala ifka iyo suu socda khabiir ka aha caalim muslima buu ahaa kitaabkiisa fysigiska markuu bilaabayo alxamdu lilahi rabb اlcaalamiin buu ku bilaabayo taxmiid iyo bis yani waxaan inagu aynu kala erinay ee la kala fogeeyaan kala fogeyn abibakar caalim muslima buu ahaa nin waayo oo nolosha iyo maamulkeediiyo saa wax loo wada yaqaan buu ahaa nin taajir oo baaci mushtara buu ahaa nin ummad la dhaqmay buu ahaa lakiin innaga mashkilad ba ayna qabsatayo qolana xeer bay noqotay oo intay masaajidka fadhiisatay kutubtooda iska raacatay qarnigan iyo waxa ka dhacayaba may ogeyn qarnigan iyo agtooda waxa laga wadaba may ogeyn kitaabadoodaasay iska raacdeen oo ahlu fasaadkaasay iskaga dheeraadeen qolana faajiriin bay noqdeen oo kubkooda wa ma mariyaan waa laga yaabaa tajaaribta bini aadamka inay wax ka yaqaaniin xoogaha culumta tajribada insaanka lagu helay inuu wax ka yaqaano laakiin tawajuhiisu xagga alleba uma jeedo waxaynu rabnaa ummadda inta loo heli karaya inuu hogaamiyo mid kitaab iyo sunno si fiican u garanaya noloshana la socda ama waxaynu rabnaa hogaamintu maanta dunidu waay dhaaftay baan odhan karaa hogaankii fardiga ahaa ee qofka quri waday maanta dunida mu'asasaad baa wax hogaamiya ummaddu waa mu'asasaad dhisan qof maaha hadday dadka qof wixiisu yihiin markuu dhinto dee ummadduna way la dhimanaysaa intuu nool noolyana way la noolaanaysaa laakiin ummaddu waa mu'asasaad jira muasasaadkeedan baa waxa kan isugu yimaado ka qayb qaato oo wado oo fekero oo idan waa muasasa dhan ninka yimaada ahlu xalli walcaqdigooda iyo dadkooda fekeraya ahlu takhasuskooda khudadkay u dejiyeen baa loogu talagalay inuu fuliyo maaha nin quro keligii caalim bikulli shay master nool nin la yidhaahdo jokar nin ahay meesha tan ma jiro laakiin qofku waxa loo bahanya inuu ilmaam u leeyahy laakiin cilmu diin hadduu qaa'idka sare noqonayo waa laabud waa laabud min alcadaala waalcilmi sharci hadduu noqonayo maxay alqaa'id alawal laakiin qadaayaad kalena waynu si fiican u garanayo haddaan soo koobo waxaan leeyahy haddaynu inagu weynay raggii ragga ahaa jaabajaabaheenna aynu isku daro wallahu aclam jaabajaabadayada ilahay ragga ka dhigo jaabajaabau waa dadka aan waxoogaa waxoogaaga watee aan kala badsan ka waxoogaaga diintaa wada iyo ka waxoogaaga cilmiga maadiga iyo waxoogaageena haddaynu isku darsano mashuurada badinno iyo talada iyo talawadaagga iyo aqoon isweydaarsiga iyo isfahamka iyo waxa kan haddaynu badinno waynu isla wadi karaynaa eh, su-aashan waxay ku saabsan tahay arintii maarata doorashada ee maarata bakistan iyo turkiya maarata yani axsaabtii siyaasi islaamig siyaasiga ahayd ee islaamiga ahayd laga weecday looguna shubay axsaab cilmaani ah marka qorayaal laba ah ayaa maarata arrintaas aada iyo aad wax uga soo qoray waxayna leeyihiin maarata yani arinta isku waafaqsan yihin waxa weeyaan miyaa laga yaabaa in arinta looga weecday ama looga tegay axsaabtaas ay tahay kalsooni darro lagu qabo arinta siyaasadeed ee ay u istaageen inaysan kasoo bixi karin haddii ay arrintu siaad sheegaysaan tahy oo ah inaanu aaminsanayn kafaa'ada ninkan leh islaam baan wax ku xukumaya oo uu codkiisa kala xishooday miyuu xaqu leeyahay faajir ilaahiyo rasuulkiisaba ka go-a inuu codkiisa siiyo yani tusaale waxaan idiin siiyey laba intay urur oo islaamiya oo intay kii muslimka ahaa kala yimaadeen ugu riday kii faajirka ee cilmaaniga ahaa hadduu yidhaahdo waxan ba anigu kalsooni kuma qabo ama meesha tanbo markhaatigaa geli maaya hadduu yidhaahdo waaba qadiyad kaloo wax laga gartaa laakiin intuu isa soo xamuuro inuu ka yimaado kule ilaah rasuulkiisa xaggoodan kuu kaxaynaya inuugu rido mid la baytlabyadbaan qiblo kaaga dhigaya inuu siiyo cod miyuu xaqu leeya aakhira si xaqu qabanaya wallahu aclam kuguma kalsooni macnaheedu maaha gaalkan ku kalsoonay tanna waxa ay ka hadlaysaa insha allahu tacaala su-aal ku saabsan macnaha madaxtinimada qofka dumarka ah taa oo ah macnaha weeyaan haddii macnaha weeyaan manaasibtii madaxtoowe madaxtinimada aysan qaadan gabadhu aysan ka qaybgelin ma suurtagal baa masalaha wasaaradaha iyo arrimaha maarata yani wakaaladaha arrimaha la midkaa inay gabadhu maarata ay madaxu noqoto caqliyadii loolankaa weli idinku jirta waxaa jirta alustaad sayid qutb raximah ayay su-aal weydiiyeen waxay ku yidhahdeen sayid qutbow gabadha muslimaddii baarlamaanka ma geli kartaa wuxuu ku yidhi waxaan rabaa intaanan tan ka jawaabin inaynu hello mujtamac muslima iyo gabadh muslimada dabeetana aan eegno baliyadu inay baarlamaanka soo doonato markaasaynu ka jawaabaynaa buu ley xaq mawlaada mise umalihi laakiin meel aanad hayninba buu leeyay mujtamacii muslimka ahaa iyo ummaddii yacni hadday ummaddu muslim noqoto hagaagto qof waliba dowrkiisa wuu garanayaa buu leeyay wuxuu ilaahay u jideeyena wuu garanaya marka waa su-aal aan joogin buu tilmaamaya cumuuman gabadha muslimadda ah manaasib badanoo loo ogolyaa iska jirta waxna waa wax loo doorbidayo waxna waa waxay mubaax u tahay u maalan guriga guriga waxay dadku ka fekeraan dheriga karintiisa markay guriga maqlaan war gurigu noocaa maaha caqliyaddiinu aad bay u liidataa gurigu waa muasaso dhan oo ka mida mu'asasaadka ummadda muslimka ay leedahay jiritaanka dadku ummadda la sheegaya waa guryo isu tegey gurigu siduu yahay unbaanay ummaddu tay gurigu hadduu wada dictator layskaga dhaqmo xaakimka sarena waa dictator waayo ummaddu dee muasasaadkeedaba noocaa u dhisan gurigu meel laysku dulmiyo hadduu yahay xaakimka sare iyo siyaasadda sarena waa meel la dulmiyo ummaddu gurigay ka dhisantaa ilmahan caruura iyo tarbiyadiisu waa waxa ugu weyn waayo waa mustaqbalkay ummaddu lahayd ilmaha carruura maanta axad alculamaaءi اlmacruufiin waa alexis carol fii kitaabi axda kutubi oo suluuga dhaqanka uu kaga warramo alexis carol waa nin reer galbeed oo talaatiin sana rockfiller research ka ahaa baaxid nato dagaaladeedii labaadee dunida u ahaa la taliyaha dhakhtarkii ugu weyn nobel brise qaatay ninety two alifkii yacni afraada farta lagu fiiqa dunida nin ka mida buu ahaa ayaa wuxuu qoray buog markaasu wuxuu ku tilmaamayaa ilmaha iyo kobcintiisa markaasu wuxuu yidhi tusaalo soo qaadaya marka wuxuu yidhi ilmaha xadaanatul atfaalka lagu kobciyo ilmahan inta laysu soo ururiyo kinder gardanka baana la keeno ee halka lagu kobciyo iyo ilmaha guriga lagu tareengareeya buu isbarbar dhigaya markaasuu wuxuu yidhi labadaa differenska u dhaxeeya waa caalim dunidu uga dambaysa cilmigiisa labadaa differenska u dhaxeeya waxay la mid tahay buu yidhi tajribaa la sameeyey buu yidhi ey lagu sameeyey eyda meesha lagu kobciye lagu tababaro ee intay dhalaan dabeetana caruurtooda la ururiyo dabeetana nin training yaqaano tababari uu tababaro iyo eyda waalidkaa buu yidhi ey waliba uu hooyadeedka yari uu iska dabagalo waxa intelligenskiisu horkobci ogyay buu leeyahy oo traininka hor qaadan og oo fahmadiisa iyo fiicnaantiisu badan tahay kan hooyadii iska daba socda waayo buu leeyahy qof weyn oo wax kaga daydo o ka qaataa meesha u jooga buu leeyahy sidaa daraaddeed kanbaa qumanaan badan buu leeyay kii mutakhasiska loo dhiibay ee boqolka yare ama tobanka ee isku hayee traingaranayay kaas ka hor fahmi og buu leeyahy waayo qudwa buu helayaa buu leeya ku daydo gurigu waa qadiyad khatar ah mustaqbalka dadka iyo soo saarkooda waa qadaaya khatara gabadhu in mujtamaca qayb ka miday wadda laakiin shaqooyin badan oo kaleo loo ogolyaa jira hadday duruufi keento yani bacd alculamaa waxay tilmaamaan xataa dumarkii muslimiinta hore qaar ka midi ah caadigii cumar bn alkhaaabiyo inay ahaayeen maxay aamira bilmacruuf wanahya can ilmunkar ama alamru bilmacruuf inay madax ka ahayd oo kale bacd alculamaa waxay qabaan manaasisha ibnu xasam iyo isagu dee ra'yi aad u fog buu qabaa wixii alimaamati alcudma ka sokaysaba way qaban kartaa buu qabaa qaar kale waxay qabaan meelaha imaamat alcudma qaadiga iyo kaas iyo kuwa mooyaane camaasha kale o dhan laakiin shuruuduun bay ku xidhantahy shuruudo kale waxaan uga jeedaa markaasi ikhwatii meel dad lagu loolansiinayo gabadh iyo nin laysdhinaceriya meeshan ma taale meel baa jirta dad muslimiin iyo guri muslim iyo ummad muslima la dhisayo gabadha muslimkii dadka muslimiinta wax badan bay u qaban kartaa cahdigii nebiga dagaalkay ka qayb galeen dagaal caadiya daaye mid badeed bay ka qayb galeen bale nebigu intuu hurdo ka toosay ayuu yidhi waylun lilcarab waylun lilcarab waylun lilcarab wuxuu sheegayay nebigu calayhi salaatu wasalaam carabta in balaayo qabsan doonto oo dabeetana qadaayaadkii markuu nebigu wadwaday wuxuu u tilmaamay inay ummadda muslimiinta ka mid noqon doonaan qaar maxay badda ka jihaadi doona haweeney ag fadhiday oo muxaraam oo gurigeeda jooga ag fadhiday ayaa tidhi ilaahay rasuulkiisa igu ducee kuwa ka mid noqdo ustuul baxriga inaad raacabay leedo ka dagaal galo ilaahay rasuulkiisiiyo kuwa igu duce anta minhum buu nebigu ku yidhi qobros bay ku geeriyootay waa saxaabiyad waxay nebiga weydiisanaysaa ustuul baxriga inay raacdo amiiruulmu'miniin baa guursaday dabeetana ciidankii bay raacday deetana xagga iyadoo jihaad lagu socdo ayuu axadu saxaaba yidhi yaa rasuula bal umualxa eeg halkay maraysaayoo toorra yar bay hoosta ku sidataa buu yidhi jihaad baa lagu socdaa markaasuu nebigu intuu qoslay buu yidhi na maxaad ku falaysaa gaal baan isleey bay tihi halkaa kaga jeex jihaad baa loo socdaa midideeda iyona sidataa waxay leedahay waxaa isleeyahay mid gaala ah, hadduu kuu soo dhawaado aada halka kaga jeexdi ummabay ahaayeen dadka ka mid a laakiin sidan laysu hoos eriyayo maaha iyo sidan loo loolonsiinayo ninku kan hadduu qabto gabadhu kan ma qaban kartaada ma aha kaasi waa mid sida dadka badhay meel yaroo fog la rabaanna ma aha caqliyadda idinku wax ku qiyaasaysaana waa caqliyadda halkan taale mujtamacan loolamayo waa kan ma qaban kartaa kan ma qaban kartaa war suuraddanba wuu ka gedisay mujtamaca muslimka ee awalan keena suuraddii mujtamaca muslimka uu lahaa dabeetana eega dumarku waxay qabtaan iyo raggu waxay qabtaan cidina isma qabsan jirin cid walibana xuquuqdeeda way haysatay wallahu aclam eh, jasa allahu khayran eh, su-aashaana waxaa uu leeyahay qoruhu assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu eh, sheikh bal waxaad nooga warbixin naga siisaa dacwada iyo iyo ducaadda iyo dhibka ka dhacay maarata gobolka waqooyi galbeed ee soomaaliya iyo weliba maarata arrimihii ka dhacay magaalada burco iyo sida maarata yani ducaadu ay uga qayb qaateen macnaha arintaas inay damiyaan dhibta ka dhacday waa dhibta ummaddan isku midabkiiyo afka sheegata meel kasta ay joogtaba iska haysata waa ma'saadkaasi ah nadwa siyaasiyadii shalay lagu sheegayay fi ay yaraa masaalixle inay dad isku tunto fia yar oo masaalix gaara leh inay intay shaadhar u gashadaan dadka ay isku tumaan dabeetana waa shacab muslima oo la isku tumay dabeetana birta iska aslay dhibaato aada u badanina ka dhex dhacday wadaadadu ummad gaaro oo si gaaro looga warramo maaha muslimkaasi ka mid ahaayeen wixii muslimkaa ku habsaday unbaa kula habsaday wax gaaro iyagoo wadaadnimo loo dilayna ma jirto iyo waxwadaad la yidhahdo iyaga la eryanayey laakiin wuxunbay ka mid ahaayeen madaaficdii magaalooyinkaa lagu qasay dadkii wixii ku dhintay iyo wixii ku dhaawacmay ayuunbay ka mid ahaayeen nisbe iyaga u gaari ma jirta ee waa nisbadii dee bulshada ay ka mid ahaayeen bay ka mid ahaayeen waa jirtaa dad waaweyn oo culammadii marmuuqiinta ahaa ee laga yaqaanay bal eh raggii tafaasiirta iyo culuumi alxadiid iyo culuumi lfiqiga ka dhigi jiray rag ka mid ku geeriyooday cabdiraxmaan axmed yaasiin raximah shaab ah raggii ugu mudnaa ee deganaa gobollada tan aan odhan karana walaa nusaki cala allahi axada dadkii ugu aqoonta badnaa baanu ka mid ahaa waa ka mid dadka muslimiinta ee meesha lagu laayay madfac baa ku dhacay dabeetana wuu dhintay dad badan oo kaleo abriye ana way dhinteen waxaanay ku dhinteen waxaa laisweydweydaarinaya laisku afuufayey xagga iyo xaggaba loo afuufayey dadka muslimiintaana waa shaqo u taalla inay dadka muslimkaa dhibta ka faydaan inay isku dayaan inay silaax ka dhex raadiyaan inay isku dayaan naf muslim oo bixi lahayd inay joojiyaan waxaa laga yaabaa dadka inay dawlad islaamiga goorma imanaysa ay waxa unbay ka fekeraan laakiin qofka muslimka agtiisa ku bakhtinaya badan kama fekeraan iyo say u badbaadin kari lahaayeen dad muslimiin oo isdilaya inay kala joojiyaan in badan kama fekeraan ilahi wuxuu leeyay subxaana wa tacala inama almu'minuuna ikhwa faaslixuu baynahuma wain طaa'ifataani min almu'miniina اqtataluu hadday laba kooxood oo muminiinta ka mid istilaan waa dhex gala baa ilaah yidhi oo hagaajiya dhexdooda meel kastaba ha joogaan badbaadintoodu hadaad iweydiinayso dowrkaad ka qaadan karto waxaan ku odhan karaa ey la badbaadiyey ayuu nebi maxamed ku tilmaamayay in dembiga lagu dhaafo tacrifuuna eygu wuxuu qiimada dadka muslimiinta agtiisa ku leeyahy wuxuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam nin baa haraaday dabeetana ceel buu yimi ceelkiibuu ku dhaadhaco wuu ka soo cabay dabeetana wuu ka soo baxay markaasuu arkay ey halkan haraadan oo ciidda cunaya eygii ciidda cunayay buu yidhi wallaahi eygaa wixii hayaybaa haya waa ey ceelkiibuu ku noqday dabeetana wuxuu waayey waxuu u daro iyo waxuu ku waraabiyo khufkiisuu la baxay xadiidku saxiixaynku ku yaalla khufkiisuu la baxay dabeetana wuxuu u dhaadhacay ceelkii waa kabtiisii buu bixiyo intuu ceelkii tagay buu biyihii daray afku kusoo soo qaado isagoo afka ku siduu jaro jaradii dabeetn koray eygiibuu waraabiyey dabeetna eygii wuu noolaaday nebigu wuxuu leeyahy fashakara allaahu lahu ilaahay baa uga mahadnaqay dabeetna alla dembigiisu dhaafay ey badbaadiyey ilaahay baa dembigiisa dhaafay ku kalena xadiis saxiixa wuxuu nebigu inoogu tilmaamayaa bisad bay dishay dabeetna ilaahay baa cadaabay bisad haweenaybaa bisad xidhatay buu nebigu yidhi deetana may sii daynin dhulkeeda waxa ka soo cuntee waxna may siinin oo may quudinin dabeetana way dhimatay bise tii dishayna naar bay gashay ey kii waraabiyeyna jannuu galay shimbirkii ka argagixiyeyna xadiidkuu imaamu axmed warinayay shimbir yar baa nebigu isagoo saxaabo la socday meel u yara xaajo tago u soo noqday mid bay labadeedii dhasha ha ka qaateen tiyoo baalasha ka yara bifbifsiinayso giir iska kicisay buu nabigu arkay man fajaca haadihi biwaladayha buu nabigu yidhi waar tan yaa labadeedii ilmood ku argagax geliyey waa rud u celiya buu nabigu yidhi ilmaheeda idan hooyada laga balasbalasiinaya ilmaheedii midna kabta uu tuuray midna uu kabta laalaadinay midna xabaddu ku dhacday aday kaa sugaysaa inaad u gargaarto ilmaha haraadku dilaya qaxay ee markii afraad qaxay yacnii dadkaa waxba haysan daa aniga xaaskan qabo ama caruurtan dhalay marafraadkii bay burco ka qaxday waa force time ayay qaxeen dadka meesha deganu baan intaa qaxinayay ilmaha yare sidaa u jiitamaya aduu gargaarkaaga baahan yahy waxaan leenahay war lagu tabatuco aniguma hayo sheeko dadku ay ku sheekaystaan naagteeda ma taalo ama burco ha ka dhacdo ama xamar ha ka dhacdo ama baydhabo ha ka dhacdo ama meel kale shiishaan ha ka dhacdo bosniya ha ka dhacdo akhbaar lagu tanafuso lagu raaxaysto oo laydhaha mustafa caalamulislaami ka waran ama maxaa ka dhacaya agtayda ma taalo waa qadaaya dad muslimiinoo madhanaya meel kastaba ha joogaane haddii islaamku kun iyo afar boqoloo sano ka hor uu xuquuq xayawaan caynkaa usugay inaga caqligeenna waxaa laynoogu sheekeeyaa reer galbeed baa xuquuqda dadka ilaaliya reer galbeed baa xuquuqda xayawaanka ilaaliya waxaasi waa hamsha alahbaar islaam baa ilaaliya xaq bini aadam xaq xooleed xaq daayeer xaq cid walba ilaahaygii abuurtaa mid walba xaqiisa u ilaaliya haddaa caawin kartaan ama badbaadin kartaan waa xil saaran kuwan agtiina ku baktinaya kuwa meelfa ku baktinayaba dadkii culammadee meesha joogayna waajibaadkoodii sharciga ahaa inay wax islaaxiyeen aad bay ugu dadaalayaan juhdi badanoo hore way ku bixiyeen odayaal badanoo qabiil iyo cid badanoo meesha joogta way la kulmeen dadyow badanna muddo dheer bay la kulmayeen bilo ayay hadda ku dhex jireen oo u raamaysteen oo u dhibaatoodeen oo u wax walba u galeen haatanna nataa'ijta qaarkood bay rajaynayaan oo dadyow badan oo kuwii wax ka go-ayeenba u aqbalay inay wadaadadu dhexdhexaadiyaan oo iska hor yimaadaan laakiin dhibaatada dhaqaaliyo gacanyarada ay ka cabanayaan waa wixii maanta laydiin weydiinaye laydin lahaa yaa caawinaya dadka muslimiinta ah ee dadkan isla dhexdhexaaday idinma lihi yaa caawinaya kuwa isdilaye waxaan idin lahaa war yaa caawinaya dadkan isku dayaya islaaxu daati lbayn inay dadka ka dhex raadiyaan laakiin akhbaar lagu tafakuho agtayda ma taalo wallahu aclam